الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا wuxuu ku saabsan yahay alwasaaya wasaayaadkii jamcu wasiya wasiya ayaa wasaaya lagu jamciyey cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda almowt bay dhahan waa cahdi iyo yabooh qof loo yaboohayo shay dhaqan gelayana dhimashada gadaashiisa maadaama dhinto dhinka hebelaa waxaa la siiyo markuu dhinto ayay dhaqan geli oy bilaabanaysaa wasiyo kalena waa jirtaa oo ah qofku inuu dardaarmo maa calayhi min alxuquuq wixii xuquuqoo lagu leeyahay inuu dardaarmo ow maa lahu min alxuquuq ama waxa uu leeyahay xuquuq ah. geeridu waa sir qarsoon ilaahay axad aanhayna ogaan karana ma jirto subxaana wa tacaala ama calaamaad baa loo yeeli oo marad iyo jiro iyo kasoo dar ama ma ahee waxba dhici kartaa si fajaa-a qofka inuu dhinto calaamaatu saaca ayna ka mid tahay inay badato geerida fujada ee kadada qofka hadda caafimaadsanaa oo nafta ka baxday in la arko oo wax hadda aan ognahay aragno ee badan maanta qof caafimaadsanaa oo cudura lagu ogyaa aan jirin muuqaalkiisana iska quruxsanaa in asagoo uu meydo lasoo dhigo un oo layahay dhintay marka waxay u baahan tahay in qofku mar walba maanka uu ku hayo arrintaas wixii xuquuqoo lagu leeyahay oo aadamaha ay ku leeyihiin ama xaq alle oo subxaana wa tacaala in laga gudo ama laga qadayo ay suuragal tahay inuu sheego ayaa wanaagsan waxaasaa lagu leeyahay deymaa xuquuqdaasaa lagu leeyahay qoraal inuu sameeyo hadhow markuu dhinto deenna qoraalkiisii iyo wixiisa dib looga noqdo ayadan waxaa kaloo jirta xuquuqda uu leeyahay ee laga yaaba inay dad kale ku maqan tahay qarsoon tahay inuu sheegaa fiican ayaduna lanna xoqaas isaga xoolaha uu ka tagaayo warafadiisi iyo dhaxalkiisa dadkii lahaabaa iska leh inuu marka uu sheego uu yidhaahdo xoolaha saaxiibel iga leeyahay ama maarata iga qaatay ama ku maqan ama meeshaasaa wax dhigay ayadana waa wax macquula wey taasaa marka laga hadlayaa in qof wax loo dardaarmo iyo inuu qofku mar walbaba qoro wixii xuquuqah oo lagu leeyahay ama uu leeyahay baabu lwasaaya wasaayaadkii buu ku saabsan yahay dardaaramadii wa qowli nabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam iyo hadalkii nabigu uu yidhi wasiyat rajuli maktuubatun cindah ninka wasiyadiisu maktuuba waa inay qoran tahay cidda wagtiisa lafdigaas xadiia ma jiree waa riwaayat alxadiidi bilmacna wasiyat rajuli maktuubatun cindah xadiidka ibn cumar soo socda ayaa ishaarayaan laga yaabaa ilaa wasiyatuhu maktuubat cindahu taasaa soo socota wa qaala allahu caza wajal ilaahi wuxuu yidhi kutiba calaykum waxaan inugu farad yeelay idaa xadara axadukum almowtu idaa xadara axadakum almowtu axadkiin hadduu mowdki iyo geeridii kusoo xaadiro in taraka khayran hadduu xoole iyo wuxuu ka tagay ayaa jirto alwasiyatu baa lagu farad yeelay inuu dardaarmo lilwaalidayni loo dardaarmo labadii ku dhashay wlaqrabiina qaraabadaadii bilmacruufi si macruufa xaqan xaalay tahay cala lmuttaqiin muttaqiinta korkooda ay waajib ku tahay aayaddaas waa la nasakhayo aayat lmawaariih aayaat lmawaariih baa lagu nasakhay iyo xadiiu miiraah laa wasiyata liwaariinta soo socota in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarihin qof walba xaqiisu ilaahay baa siiyey qof elufarad ah oo wax muqadara oo go-an qur-aankii sunnada loogu sheegay oo qolada la yidhaahdo asxaabu alfuruud almuqadara fi kitaab illah waxooda waaba cad yahayba hadday ehl nis wax wax ku dhexla yihiin hadday ulu ku dhexlayaan hadday sudus wax ku dhexlayaan hadday ruba wax ku dhexlay uluaan hum ila akhirih kuwa kalena waxaa la dhahaa casabaa la yidhaahdaayo maa abqat ilfuruud wixii dadka ehlulfuruudka ay soo reebaan ayay qaadanayaan haddii ehlulfuruud ayna jirin jamiica almaal bay qaadanayaan haddii ulufaradkii wax loo qoondeeyey waxoodii ay markay dhammaystaan waxba soo hari waayana ay qaataan soo hari waayana way samrayaan oo iska tegayaan intaa waxaa kasii dambaysa kuwa layihahdo ulularxaam waulularxaam bacduhum awlaad bacdi fi kitaab marka waxaa wax la qoray oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qoray oo xataa dhaxalka iyo miiraadka iyo masaa ku saabsan ijtihaad ma gasho inteeda badanoo mansuus wax la caddeeyey oo qur-aanka lagu sheegay wey ilahi subxaanahu wa tacala takafalay caddaynteeda kafaalo qaaday ayib walidaalika uluwa fariida min allah ilaahay fariido uu farad yeelay xaggiisa ka timid marka waag hore waxaa jiri jirtay in qofka hadduu dhinto warasadiisa ay noqdaan furuucda asaga uu dhalay ay dhaxlaan usuushiisa wax loo dardaarmo waalidka aabba iyo hooyada waxbaad u dardaarmi ama caruurtaada dhaxalkaad ileeyihiin arrintaasaa marka la nasakhay waxaa la yidhi waalidku wuxuu leeyahay dhaxal go-an buu leeyahay oo ilaahi subxaana wa tacala u gooyey caruurtuna sidoo kale iyuna marka wax wasiyo la yidhaahdo oo loo dardaarmi waalidku dhalay ama walad aad dhashay ama eh, muxuu aha dadka miiraadka iyo dhaxalka wax ku leh ma jirto ilah wuxuu leey faman badala bacdamaa samicahu markuu maqlay wasiyadii kadib qofkii badela fainamaa imuhu cala aladiina yubadiluunahu dadka badelaya qof dardaaran qoraayay wixii uu qoray eed ka maqashay ama uu kuu sheegay inaad badasho maaha in allaha samiicun caliim iyaguna waa nooc goodi aho haddii wax qarin iyo wax khiyaamo iyo wax isdaabamarin adiga ay kugu jirto waxaad ogaataa rabbi waa ku maqlaya wax walba waa maqlaya wax walbana waa og yahay waana ku jaazinaya faman khaafa min muusin janafan aw iman faaslaxa baynahum falaa ima calayhi qofkii ka baqa min muusin qof dardaarmaya janafan buu baqay inuu xaqi ka leexday inuu alcuduul can alxaq baa janaf yidhaahdaa xaqi inuu ka leexday dadkii dhaxalka lahaa buu siina u dardaarmayaa bahbah buu u kala waxayna baad yareed buu xoolihii u dardaarmay matalan baadi weyneed buu dardaarmay wiil carruurta ka mid yidhi intaa intaa hal siiyo markuu dhimanayay dhaxalkiina kuwa kalaa laleh uluf wax ka badan buu dardaarmay oo ziyaadaha buu layimi xoolihii niskeed buu yidhi la siiyo meebel la siiyo marka waxaasoo dhan jaraf wey oo iman fa aslaxa baynahum hagaajiyaa falaa ifma calayhi waxba korkiisa dembi maaha marka haddii waxaas aad maqasho waad hagaajin karta hadduu waxaad warka waa dulmi si cadaalado xaqa u dardaaran haddii uu markaa dhintana wixii waad hagaajin kartaa sida saxdaheed laa wasiyata liwaarihin yaad kusoo fadhiisinaysaa in allaha hafuur raxiim ilaah wixii dambi dhaaf weydiistaa waa u dhaafaa awriyadiisa u naxariistaa janafan macnaheedu maylan wey faman khaafa min muusin janafa ay maylan cuduulan can ilxaqi aayad kala jirto hayr mutajaanifin liifmin aayadii marka dara oo janafkaas ilan isku maadan yihiin ayuu soo qaatay wuxuu yidhi mutajaanifin ayaduna maa'ilin weeye mid leexanayo mufradaadkaas markii uu arko lafdi qur'aanka kariimkaa ku jiro lafdi kale uu isku mid yihiin uu raacinayo wuxuuda fasiri qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi ahbarana maliku ibnu anas ibn cabdillahi alasbaxi imaamu daar ilhijra min a'immati ahlisunna waljamaca malik ibni anasin radi allahu canhu waardah can naaficin mawla bni cumara can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alيh ali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslimin qof muslima xaq iyo dow ooma aha lahu u sugnaaday shayun wax yuusii fiihi u dardaarmo yabiitu inuu baryo xaq iyo dow ma aha laylatayna lama habeen inuu iska baryo ilaa wawasiyatu dardaarankiisii maktuubatun mid la qoray inay tahay cinda agtiisa mooyine lama habeen way ku soo marto adoo waxbaba aad dardaarmin waxbana qorayn oo wixii qoraalba aan ka oolin inaad iska barido wax munaasaba oo xaqa oo wanaagsan maaha riwaayo kale alaaa saddex beri marka habeen walba inaad qorto dee xaraj baa ku jira laakiin labadaba habeen markaad joogtaba inaad wixii soo koo kordhay aad qorto haddii waxba soo kordhin qoraalku sidiisii u yahay dayntu waa dayntii ayaguna siooda u daynaysaa haddii wax isbedela baa dayn cusub baa soo qaadato waad qoraysaa waxbaa kaa maqan waad qoraysaa waxbaad qof rabta inaad siiso waad sidoo kale marka inaad wixii uu diyaarku yahay oo qofku uu la socdo aakhiradiisii iyo geeridii iyo dhimashadu arrintaa ina maanka uu ku hayay tusaysaa weliba wasiyada faa'iidaday keeni waxaa weeye markaad dardaarmayso oo wax qorayso oo leedahay waxa waxaas inaan waxaa noqon doona lama oga leedahay aakhara qalbiga kaa gashay inaad xasuusato dhimashadii geeridana waa matlab sharciya wey akiruu buu nabigu alay slam leeyay badiya min dikri hadihi ladaat kuwa macaanka macaanka tagsiiya macaanka midka tagsiiya sheegsheegidiisa badiya wahuwa lmowt waa geerida taabacahu moxamed ibnu muslim baa xadiidka yaa mutaabiceeyey maxamed ibn muslim aaifi can camr buuna ka wariyey camr bnu dinaar can ibni cumara can nabiyi sal اlah alيه wasalam qala xadaana ibrahim bnu xariثin qala xadaana yaxya bn abi bukayr qala xadaana zuhayr bn mucaawiyata aljucfi abu zuhayr zuhayr bn mucaawiyat aljucfi qaala xadaana abu khayfab waa kuyadiis xadaana abu isxaaqin asanuuci camr bn cabdillahi alhamadani can camr bn xaariin khatmi rasuuli illaahi ninkii la dhihi jiray camr bn xaari waa nabiga calayh salaam dumaashigiisi nabiga dumaashigii dumaashigiisa lama dhaho ayib seedi maadhi hayo waay seedigiis khatmi rasuulillaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam seedigiis oo see ku dhacday akhii juwayriyata binti alxaarif wey gabadhii juwayriya bint alxaarif ee la dhihi jiray nabiga calayh salaam xaaskiisii eed walaalkeed wey walaalo yihiin walaalkeed wey oo camar binu xaarifkaas iyo juwayr binu xaarif walaalo marka dee gabadha aad wada joogtaan xaaska kuwa ah walaalkeed weya macnuhu marka waa saydiga ayb qaala wuxuu yidhi saxaabigaasa hadlay wuxuu leey maa taraka rasuulu llahi kama tegin sal slam cinda mowtihi markuu dhimanayo dirhaman dirham kama tegin shilin fida walaa diinaaran min dahaban kama tegin walaa cabdan adoonna kama tegin kama dhimanin walaa amatan adoonna kama tegin walaa shayan wax hoola oo nabiga uu ka dhintay ma jirto calayhi salaatu wasalaam ilaa baklatahu albaydaa baqashiisii nabiga caddeed mooyeena dugdul dhihi jiray wa silaaxahu iyo seeftiisii dalfakhaar wa ardan dhul jacalahaa uu yeelay sadaqatan sadaqo dhulba isagoo noolba sadaqeeyo bixiyey waxuu ka tegey oo laga dhaxlay ma jirto nabiga alayh isalatu wasalaam naxnu macaashir alambiya laa nuuraf maa tarakna fahu sadaqa buu nabig alay slam yiri ambiyada sideedaba haddaan nahay nanama dhaxlo waxaan ka tagnaana waa sadaqadii nabiga sala allah alay wasalam nabiga ma dhaxlaayo lagu la dheerarsan maayo dhimashadiisa waa khatare qofkaa dhaxalkiisa leedaha waxaa dhici karta hadduu kugu yarmagaado ama xoolihiisa aad fiirisana tiraado hadduu dhiman lahaa waa dhaxli laheyd inaad nabi markay niyadda gasheeto hadduu dhiman lahaa aad tiraado waaba arrin khatara wey marka laiskugu imaan mahayo nabi moxamed calayh salaam iyo jamiic alambiyaa dhaxal waxaa laga dhaxla waa un diin diinta ma laga dhaxlay inamaa warafu lcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir faman akhadahu akhada bixadin waafir cilmigaasay ka tageen iyo waxyigaas adduuniya aakharaba dadka wanaagooda masaxada ku jirto qofkii qaatana nasiib buu leeyahay buu nabigu sal allah alay wasalam yidhi dhaxalka ambiyada waa kaas marka xadiidka asagaa wasiyadii iyo dardaarankii hadda kuma cadda laakiin kan soo socda oo ka asaga ay madiinihinku taabicinayaan ayaa caddayn doona xadaana khalaad bn yaxya qaala xadaana malik huwa bnu mifwal qaala xadaana dalxat bnu musarifin qaala sa'altu cabdallahi bn abi awfa radi allahu canhuma waxaan su'aalay hal kaana nabiyu sal l slam awsaa nabigu ma dardaarmay faqaala la maya laadaas nafyiga wuxuu la jeedaa shayan min almaal wax xoolaha uu dardaarmo ma jirto nabig sal slam ilaa wasiya waa jirtaa nabiga alay slam wuxuu dardaarmay wasiyaad akhriju lyahuuda min jaziirat alcarab laa yataraa'a naaraan waa ka dhihi jiray ajiisu lwafda binaxwi maa ajiisuhu wafdiga waxaan ku qaabili jira ka qaabila asalaad asalaad wama malak ayman dardaarmadii nabiga alayh salaatu wasalaam uu dardaarmay ka dhiheed salaada salaada iyo wixii gacmihiina ay mulkiyeen uu dardaarmay sal allah alay wasalam aakharaba wixii dadka uu maslaxa iyo diintooda u dardaarmay taraktu fiikum ma in tamasaktum lan tadiluu bacdii kitaab allah wa kitaabka iyo sunnadu dardaarmay nabig alay salam ahlu beytkiisu dardaarmay in la ogaado laga warrayo la ixtiraamo la dhowro marka laakiin wax xoola oo layidha siiyo hebel alla siiyo kama tegina muxuu dardaarmay maba haystee asagaaba rasuulka diraciisii la haystay oo dayn loo haystay sala allahu alayh waali wasalam faqultu waxaan idhi kayfa kataba calaa naasi wasiya hadduuna isagaba dardaarmin wasiyada dadkan muxuu ugu qoray oo ugu farad yeelay ow amase wuxuu yidhi umiruu loo amray dadka bilwasiya maxaa loo amray qaala awsaa bikitaab illah nabiga kitaabka ilahi buu dardaarmay sala allah aleh wasalam ee xooluuna dardaarmin xadaanaa camr bni juraarata qaala ahbaranaa ismaaciil ibni culayata ibni muqsad can ibni cawn cabdulahi ibni cawn ibn abridabaan can ibraahim nakhai can ilswad wa wakharu abtigiis weeyaan aswadkaas abti ah aswad ibn yaziid naqaci qaal dakaruu waxay sheegeen cinda caaishata caaisha agteeda waxay ku soo qaadeen ana caliyan radi allahu canhu cali bin abi aalib kaana wasiyan inuu ahaa mid loo dardaarmay waa war shiica wey wakhtigaas saxaabadii oo noodhay bilaabatay wararka noocaas oo kalea cali baa loo dardaarmay khilaafada iyo madaxnimada iyo hogaanka ummadda iyo waxyaala noocaas oo kalea waxay iska dhigayaan war shiicadana warkaas markii dambe aad u baafisay oreed khilaafada iyo hogaanka ummadda waxaa lahaa cali abubakar iyo cumar iyo raggaasa ka xoogay oo waxaasi shubeen waxay min xayu laa yadruun dhinac kale ayagoon isogeyn waxay wax ka sheegayaan oy nusqaaminayaan oy ceebeynayaan laftirkiisa ilahay waan hadlaynaa maxaa yeele cali waxaa lagu yaqaanay shajaaca geesinimo miqdaam buu ahaa radia allahu canhu arda inuu noqdo qof cabsanaya oo tuqyo ku shaqaynaya oo abubakar iyo cumar iyo la mubaayacoodo isagoo og inuu xaq u leeyahay kana hadlin waxaa cali radi allahu canhu kama suurooda radi allahu canhu arda waa dhila war xaqi nabiga alay slam ma i dadaan waaka xadiidkiiba dhilaha lama hayo marka war shiica weeyaanoo de la yaab maaha waxaa wax ka badan bay ku gaaloobeen oo ay sameeyeen oo khubfi oo ka badan kutubtooda iyo gubtooda xunxunay wataan saa darteed cali radi allahu canhu bay dheheen wasi buu ahaa waxbaa loo dardaarmay faqaalad waxay tihi caaisha radi allahu canha oo qof uga dhowaa nabiga aan jirin mataa awsaa ilayhi goormuu nabiga u dardaarmay cali waqad kuntu waxaan ahaa mustanidatu tii nabiga ku tiirisay ilaa sadrii xabadkayga oo qaalat xajrii dhabtayda anaa dhabta saa ugahay nabiga calayh salaam maata bayna xaaliqatii wa daaqinatii nabiga calayh salaatu wasalaam dhuuntayda iyo kalxamahayga dhaxdooda ayuu nafta kaga baxday asagoo saa ugu tiirsan oo gooru nafta ka baxdaba xataa anaadan ogaanin goormaan hadladoo dardaarmo qof iiga dhowaa ma jire fadacaa wuxuu u yeedhay nabiga asagoo saa ugu tiirsan biqastin u yeedhay weel biyoah weel biyo ah oo baafahaana ayuu biyo igu soo shuba markaasoo gacant nabiga calayh salaam marada madax iska saara kor iska qaadayay laa ilaha ila allah ina lilmowti la sakaraat wakiil ahaa sal اllahu alayh ali wasalam falaqad inkhanafa nabiga calayh salaam waa isku luqun jubbaarmay inkhanafa ay maala waa leexday nabiga luquntiisii fii xadrihi dhabtaydii buu nabiga calayh salam isku dhacay qofku hadda markuu noolyahay waa istaagyahay noloshiisiba waa noolyahay laakiin marka nafta ka baxdo xubnihiisao dhanba waa dhacaya meel kudibuu rabaa luquntii ma hayn karo waa dhacaysaa inkhada fii xadri dhabtaydii nabiga calayh salaam kulluxu jubbaar buu kusoo dhacay wey famaa shacurtu maba ogeyn annahu qad maata inuu dhintay anaaban ogeyn ee famataa awsaa ileyhi goorma u dardaarmay oo war beenaadi cali laftirkiisa radi allahu canhu markii la weydiiyey nabiga waxyaaluhu inii dardaarmay wax nooga sheeg yaa wuxuu yidhi nabiga wax khaasa oo uu noo dardaarmay ma jirto kitaabka ilaahay iyo faham qofka uu siiyo nin walba fahamku ilahay kitaabka u geliyo mooyeene ila maa fii hadihi saxiifa warqadda nabiga calay slam aan ka qoray saxaabado dhanna ay haystaane caamka iyo anaga khaaska ay aheen diyada iyo magta iyo qisaasta iyo arrimaha ka hadlaaya iyo madiina iyo xurmadeeda waa arrin laga yaqaano shaqo kulehen khilaafa iyo ali baa waxaas maarata iska leh isaga laftarkiisa marka intaasoo jeer radiyey noloshiisii radia allahu canhu ardaa waa nimankii markii dambe qaarkood usii xuubsiinteen asdandaqa zanaadiqada oo marka dambe cali say u wadeen u wadeen ilahay baa taa yidhi saasay ku dheheen markaasuu gubay dab ku shigay waa ku ijtihaaday waana ku khadaa'ay radia allahu canhu cali inuu laa yastawi ahayd kama qaala ibn cabaas radi allahu canhuma jamiica baabu wuxuu ku saabsan yahay an yatruka inuu ka tago warafatahu aqniya qofka dhaxalkiisa dadka leh inuu ka tago ayagoo aqniya waxaysta oo xoola leh oo maarma yaa khayrun oga khayr badan minan yatakafafu nnaasa inay ayagoo baahan oo fuqara intuu ka dhinto ay yatakafafu inay dawarsadaan annaasa dadka oy magana la dhahaan oo la yidhahdo hebel agoontiisi carruurtiisi weeye la yidhahdo oy meelaha dawarsadaan waxa u dhaanta asagoo xoola ay leeyihiin ooga taga marka xoolahaas qofka uka tagaayo ee laga dhaxlaayo waa nuuc sadaqa nuuc sadaqa weeyaan xoolihiisa isaga u ee u kasbay ee u lahaa carruurtaada barrib ka maalina ku kaaftoonto indhaha dadka maarata kaga wejiga kaga leexiya waxaas wax marka ayadana khayr iyo sadaqay noqonaysaa xadaana abu nucaym alfadl ibni dukaan qaala xadaana sufyaan an sacd ibn ibrahim can caamir bn sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaala jaءa nabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam baa yimid yacuuduna isagoo i booqanayu yihi sacad bin abi waqaas sacad ibni malik wa ana bimakata anoo maka joogo markaa fatxu makay ahayd iyo maahay xajatulwadaac bay ahayd baa laisku hayaa wa huwa yakra isagoo nacayo ayamuuta eh, inuu dhinto bilardi alatii haajara minha dhulkii uu kuwa ka haajiray inuu ku dhinto waa nacayey kullu min rasuuli illahi wa sacd labada way nacayeen nabiga ma rabin inuu ku dhinto maka oo alla dartee uga haajiray oo uu maaragtay diin darteed ooga tagay oo magaca muhaajirnimada uu ku helay katayadeedii saxaabadiisa muhaajiriintana muuna jecleen inay marka ku dhintaan madiina ayay jeclaayeen marka wanaca yakraha bilmowti yakrahu yarxamullahu ibna cafra ibna cafra allah u naxariisto sacad ibnu khayla la dhihi jiray nin dhintay buu ahaayo isagoo maka intuu ku xanuunsayo aan rabin inuu ku dhinto tiisa ay gashay ileen nafna ma ogo meeshay ku dhiman doonto wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut qiradu hadda akrinaayo imaamka wey ah. yarxamullahu ibna cafra allah u naxariis sacad binu khawla waa ka dhihi jiray walakin albais sacad binu khawla yarfii lahu rasul sal slam maata bimaka alla u naxariisto isagoo rabin inuu maka ku dhinto dhintay qultu waxaanu ya rasuul allah uusii bimaali kulli xoolahaydoo dhan aan dardaarmo saasuu yidhi gabar buuna leeyahay bintu sulbi ah qaraabana waa leeyahay casabaa ah. qaala wuxuu yidhi laa maya xoolahaadoo dhan inaad dardaaranto tiraado ilahay dartiida xoolahaydo dhan u bixiyay ma bannaana markaad caafimaadsan tahay haddii aysan jirin wax markaasi sababoo kale waa mararka qaar dad bay u bannaan tahay qofka isku fiilaan kara ama ragtiisi ciddiisi u kabarweysan kara ama ay sabri karaan oo hadhow ayna dawrsanaynin oo qancayaan sida abubakar uu sameeyey oo kale radi allahu canhu dadka ah waa yeeli karaan dadka kalese waxaa weeya inay xoola wada bixiyaan xataa noloshooda ma bannaano oo xoola wada bixiyaan waxaan arki doonaa xadiidka cabd bn malik radi allahu canhu amsik bacda maalika fahuwa khayrun laka xoolahaada qaar hayso saasaa ku fiicane xoolaha dhan baan dardaarmi buu yidhi qaala la maya qultu fashadru marka nis nis baan dardaarmi qaala la maya qultu aulu saddex meeloo meel aan dardaarmo qaala faulu ulu sadaqayso oo dardaaran wauluu kaiir uludkaaba badane saddex meelooda meel baa badane hal milyan haddaad leedayd saddex boqol iyo saddex iyo soddon yaa dhexaysa saddex boqoloo kun yaa bilcaw bixwasiyada u go-aysa haddaa hal milyan ka tagto saddex boqoloo kun iyo soddon iyo saddex iyo hal saddex meelood waqiyo meeshad marka mana yaree taasaa manyaanaynaysa waa qaysase innaka an tadaca inaad ka tagto waraataka dadka warafadaada ee ku dhaxli doona aqniya ayagoo xoolale ayaa khayrun kaaga khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan ayagoo cayr oo ah, yatakafafuuna annaas dadka dawirsanaya fii aydiihim gacmahooda wa inaka adiguna waxaa laga yaaba marka nabiga calayi salaam ishkaal dadka qaar laga inay isboodsiiyaan wax ciddiisa uu siinaayo masruuf iyo maal iyo nafaqo iyo kawarhay ah inayna sadaqaba u ahayn dadka qaar baa laga yaba ina u maleeyaan tii buu nabiga ka jawaabaya ala salaam wuxuu yidhi wainaka adigu mahmaa anfaqta wax allaala wixii aad ku biiso aad bixiso min nafaqati nafaqaa fainahaa nafaqadaad bixiso sadaqatu sadaqa kut fainaha sadaqa xata luqma afgeliska alatii tarfacuhaa aad u koryeelaysa ilaa fii imraatika afka haweenkaa islaantaada islaantaada waxaad siinaysa masruufka iyo biilka ah ee hawa leedahay niyadda hagaajiso sadaqa weeyaan sadaqay kuu tahay adoo caraysneen oo kudiya dagaalay maho keena bagu haysaayo waxaa dhahaynin si sadaqa weeyaan leanna sadaqada sideedaba haddii aad dhib iyo wax sheegsheeg iyo ay kaa gasho way kaa buraysaa sadaqadu bilmani walada wacasa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo oo xanuunkan intaad ka kacdo hoggaan islaamka aad noqoto oo fayantafica bika uu kugu anfaco alle naasun dad wayubarra laguu dhibo bika adiga aakharuuna kuwa kalena yantafica bika unaasun wayubara bika kuwa kalena lagugu dhibo waana sidii dhacday hadii sidii dhacday weeyaan sacad radi alla canhu jirrada waa ka kacay marka waa sanadkii tobnaada hijrada haddaannan xajatulwadacda aheed bacda hijrati nabi sal l slam wuxuu sii noolaa aa sana sanata buu dhintay sanata afartan iyo shan sano ayuu sii noolaa nabiga gadaashiisa sal allah aleh wasalam qaadisiya waa ninkii qabtay way hogaaminay hogaan badan buu muslimiinta meelo badan buu qabtay ciraaq dhul badan buu maray radia allahu canhu arda markaasaa deena ilaahay dad ku anfacay muslimiintii uu hogaanka u hayey ee uu maamulkii wanaagsanaa ku maamulay hanaa'intii ay heleen furashadii ay heleen khayrkii ay heleen barwaaqadii iyo wanaaggii ay heleen iyo diintii ay u faafiyey kuwii kale ee gaalada aana daribaata ka soo wax la qabtay wax la diliyey wax la qaniimaysa laga dhigay wayudara bika aakharuuna wi kuwo kalena waa lagugu dhibi walam yakun lahu yowmaidin ilaa ibna hal gabana unbuu maalintaa lahaa markii dambana ilaa afar caruura ah yaa ka dambaysay oo saddex wiil xataa laga sheegay magacyahooda ayib caamir iyo muscab iyo muxamed iyo ilmo sacada ayaa jirtay waana mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam iyo hadalkii nabiga uu yidhi sidii u xaqiiqowday wiilkii ninkii waa ka kacay sidii ay ugshaday ay noqotay oo nin ummadan anfaca muslimiinta ah gaaladana dhuntu galay noqday baabulwasiyati biulii uli oo la dardaarmo xoolaa saddex meelodood meel waa lagu ogolyahay inaad dardaaranto haddaad jaanis u helin sadaqada markaad nooleed markaad sii dhimanayso weli fursadda waa haysataa intaasa waxyaala kaaga dhigi karaa oo aakhare iyo janno ku geli kartaa saddex meelodood meel hala siiyo masaakiinta iyo dadka noocaaya noocaasa wa qaala xasanu xasan wuxuu yidhi xasanu bisri laa yajuusu lidimmiyi dimiga ooma bannaana dimigu waa gaalada mucaahidiinta ee muslimiinta cahdiga iyo heshiisku hogaanka iyo maamulkana muslimiinta iskale hoo sareeya ayaguna waxay ku dhex nool yihiin xukunkii muslimiinta ku dhex nool yihin kuwaas adimi yaa la yidhahdaa aadii bay muslimiinta kula jiraan jiziya bixiyaan markaa axkaamtii muslimiinta ayaana lagu dhabaqaya wixii gaaroo cibaadaada duquusaad ay leeyihiin hoos u qarsada israysan oo looma diidayo laakiin hadday noqoto xukun noqoto xukunka shareecada unba ayagana la marin wax daahir ah marka laa yajuusu lidimiyi wasiyatu ila ulu isaga laftirkiisa gaalka dimiga ulu um, ma dhaafin karo hadduu dhaafiyo waa laga qabanaya maxaa yeeley waqaala allahu caza wajal waka daliilkii waarixkum baynahum bima anzala allah xukun nabi maxamedo baynahum gaaladaasi dimiyiinta dhexdooda bima anzala allah wuxuu ilahay kugu soo deji ku kala xukun xadaana ah. qutayba bnu saciidin qaala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala low qadba الnaasu ilى الrubci buu yidhi ibn cabaas radi اllahu canhu fiqigiisa iyo istinbaadkiisa fiiri iyo fahamkiisa low qadba الnaasu dadku hadday ka nusqaamin lahaayeen ila اrubuc dardaaranka ila اrubuci rubuc hadday u nusqaamin lahaayeen lakaana afdal wey waxsan saddex meeloo meel waa lagu ogoliya ulu laakiin culo uludka laftigiisa in laga sii yareeyaa fiican oo maxaa yeelay lianna rasuul allahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi auluثu ulu sadaqayso saddex meeloo meel wauluثu kaiir bule waa sii dabataagaya rasuulka waa badan yahay waa badan yahay marka waxaa warataa in la sii inay fiican tahay oo laga dhiga fardaoo meel uluka ilan ka badane yaa sii fiican qaarkood waxay dheen khumuska ka sii fiican waclamuu anama hanimtum min shay faana lilahi khumusa abubakar abubakar sidiiq baa dariishan jira ayaddaas meeladoo meel in laga sii dhigo hoos loo sii dhigo maxaa yeelay dadkan aad wax ka dardaarmaysa laftirkoodaba sadaqay kuu tahay ajir kuu tahay sharaf kuu tahay inaad ku reebto xadaanii moxamed bin cabdiraxiim qaala xadaana zakariya bnu cadiy qaala xadaana marwan marwan bin mucaawiyat alfazari can hishaam hishaam binu hishaam ibnu cutba ibn abi waqaas can caamir bni sacad ibn abi waqaas can abihi sacad bn abi waqaasin radi allahu canhu arda awalu man rama sahma fii sabiili اllah qof leegana oo cadow toogta ninka u horreeyey ba sacad radi allahu canhu ardaa wa kaana mujaaba dacwa dacwadiis waa la ajiibi jiri waa kii habaaray nimankii dacaayadda ku furay reer kuufa ninka ahaa abu muaad muu ahaa mucaada muu ahaa waa kii habaaray abarkiisa ku dhacay qaala wuxuu yidhi sacad marigtu waan jirraday facaadanii nabiyu nabiga calayh salaam baa isoo booqday faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allah idcullaha ilaah ii bari allaa yarudanii inuu igu celin calaa caqibi celintaydi dhulkaan geli jiray makayn aan ku hadhin aan ku hadhin ilah ii bari madiina iyo meelaha kale qaala wuxuu yidhi nabigu kudhintay qaala lacalla allaha ilaah wuxuu mooye lacalla ilaahay xaggiisa waa xaqiiqo nabigana calayh salaam ayaduna tufiidu taxqiiq fi aqlab bay dhahaan ayaduna xaqiiqay faa'iidinaysa lacalla allaha hadda taraji iska maa iska rajo iyo waxaan rajaynaya maaha lacalla allah ilaahay waxaan ka maaragtay eh, xaqiiqo oo aan ka dalbaynaa aad dhacman kartaa lacala allaha waxaa xaqiiqa ilaahay inuu yarfacuka kukor yeelo inuu ku kor yeelo xanuunkan kaa qaado ood ka kacdo wayanfacu bika uu kugu anfaco yanfacu bika uu kugu anfaco naasan dad qultu waxaan ihi uriiddu waxaan doonayaa an uusiya inaan dardaarmo wa inamaa lii ibnatun gabadh unbaana waxaa leeyahay gabadh unbaan leh wuxuu ka wadaa awlaadu sulbi ama wuxuu ka wadaa ehlufaradka dadka ehlufaradka ee faradka wax ku dhaxlay muqadarka gabadh baan ka tegayaa qaraabada kale iyo xasabaadka way badan yihiin sayara marka inaan dardaarmaan rabaaye faqultu waxaan ii uusi binisfi ma dardaarmaa waxaa ka horraysay dhammaan kulli ka horraysay waa loo diiday nis qaala annisfu kaiir nis waa badan yahay ka dex qultu waxaan faulu maka ulu qaala aulu waulu kaiir bal ulu sadaqaysa waa badan yahay oo kabir owan ah yahay qaala fausa annaasu dadku waxay dardaarmeen biulii laga bilaabo hadalka nabiga calayh salaam dadkii waxay dardaarankoodu ay ku soo yaraa dhammaatay saddex meelood oo meel inay dardaarmaan fajaaza dalika la waana u banaanaatay oo waa loo furiyey qofka hadduu dhao xoolada sadexmada meel halaygu sadaqeeyo warafada ma diidi karaan dadka dhaxaalka iskale ma diidi karaan waa xaq iyo waajib saaran inay oofiyaan oy furiyaan wasiyada iyo dardaarankaas laakiin haddii fulid ka badan u dardaarmo nis buu dardaarmay ama wuxuu dardaarmay maalkeedii buu dardaarmay taa ayadaa way diidi karaan way diidi karaan maxaa yeele janafi wey waxay dhihi karaan annaga ulii baan ogola ulikii baa lagu soo celini saddex meel meel ba lagu soo celini naam bacd ahlicilmi waxay hadday ogolaadaano dhahan abbahano waa la socodsiin karaa baabu qowli lmuusii liwasiyihi qofka dardaarmaaya oo ku yidhaahda liwasiyihi wasigiisa wasiga waa qofka wax loo dardaarmaya reerka iyo caruurta iyo arrimiiba kuwaa laleeyahay reerka ka warhay caruurtiiyogow agoontiiyogow yaa wasi la dhahaa muusigii dardaarmaayo liwasiyihi ku dhaho tacaawad waladii caruurtayda ka warhay owlaadooda ogow ilmihii maqaa idoon wamaa yajuusu iyo wixii bannaan lilwasiyi wasiga u bannaan oo min adacwa inuu dacwo soo oga ah dacwo uu u dacwoonaayo ninkii muusigiisii oo dardaarmay waxyaala uga dardaarmay isagoo daba taagan inuu dacwo oogi karo oo dhihi karo waxaasaa lii dardaarmay waana lagu haystaa maxkamada uu tegi karo isagoo afkiisa ku hadlaa qofka dhintay lanna meeshiisii buu taagan yahay xadaana cabdullahi bn maslamata can malik bn anas an ibn shihaab azuhri can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha zawji nabi sal sl qaalad waxay tihi kaana cutba bin abi waqaas wuxuu ahaan jiray sacd bin waqaas baan ahayn cutba bin waqaas wuxuu ahaa ahida kii dardaarmay ilaa akhiihi walaalkii sacd bin abi waqaas buu u dardaarmay ana ibna waliidati zamca ninkaas zamca la yidhahdo addoontiisa wiilkay dhashay minii aniga ahaaday jaahiliyadii baan tan u ayay ina ii dhashay maaha anigaa dhalay ee faqbidhu ilayka iisoo qaado adiga qaad carruurta igu dar falama kaana caama alfatx falama kaana caamu lfatx sanadkii maka la furtay markayd akhadahu sacdun sacad baa wiilkii ku dhoway oo qabtay yaraa faqaala wuxuu yidhi ibnu akhii waa walaalkii wiilkiisi qad kaana wuxuu cawida ilaya kii dardaarmay fiihi wiilkani iga dardaarmay dardaarkiisa ku daba joogaa anaa wiilka qaadanayo adeer baan u ahay faqaama waxaa istaagay la qabsaday cabdi bnu zamca faqaala wuxuu yidhi akhii waaba walaalkay waibnu onati abi aabbahay oo dhintay addoontiisii wiilkeedi wey addoontiisii baa dhashay wulida calaa firaashii gawashiisa iyo gurigiisa lagu dhalay gurigaa nabigu ku dhashay maa fatasaawaaa waxay isku kaxeeyeen ilaa rasuulihi nabiga calayh salaam bay isku kaxeeyeen oy ku xuguntaxaakamaa wey nabigay ku xuguntameen meel kale laadi ma jirto dood soma imaanahaa faruduu ila allahi warasuul haddaad mumin tahay wey xagga alli agga rasuulka aad haddii kale meel baas iyo baaquud iyo gaalo laad fatasaawaqa ilaa rasuuli illah nabigay isku kaxeeyeen faqaala sacad baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ibnu akhi wiilkan walaalkay ayaa dhalay kaana wuxuu ahaa cahida ilaya fiihi waa iga dardaarmay faqaala cabdi bnu zabca wuxuu yidhi akhii waa walaalkay nabi allo wiilkan wabnu waliidati abi aabbahay addoontiisii baa dhashay faqaala rasulu sal slam ba wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdi bnu zamca qaacidada waxaa weeyaan haddii nima isku qabsado gurigu ku dhashay waa la raacin huwa laka yaa cabdi bnu zamca cabdi bnu zamcow adiga ayaa dhalay cafwan cabdi bnu zamca walaaskale wiilkanoo walaalkaa weeyaanoo aabbaha baa dhalay qaalo maxaa yeeley alwaladu lilfiraash waladka waxaa iskale gogashii ku dhashay qofkii soo maaragtay xadgudbay ee gogaldaaf sameeyey ee faaxisho iyo xumaan guriga ku sameeyey dabeed ku sameeyey in haddana ilmo loogu daro oo ilmo la siiyo ma mudna welilcaahiri kii zaaniga ah xumaanta sameeyey ilmahan oo dhali lahaana alxajaru dhagax buu leeyahy dhagax buu leeyahay talaqaama alxajar baa afka ama afka dhagax lagu dhuftay waxba iska dhaar yani wax baa laga jeedaa waxba la hadduu zaani muxsan ahaan lahaana dhagax baa lagu diri lahaaba maxaa yeelay ilmahan haddii la raaciyo nin kale waa zinaan ku dhalayne wacay buu ahaan lahaa ilmo wacala oo la yidhahdo hebel mau dhalin oo garac weyaana waa meeluu ka soo qaatay weligii ceeb iyo wasmatu caar calaama ceeb ayaa weli wajiisa ran qawaacidda shareecada waxaa ka mida sideedaba ee waaweyn iyo daruuriyaat alkhams waxaa ka mid ah xifdu masli in la ilaaliyo masliga iyo abtirka iyo qofka nasabadiisa nasabkiisa in la ilaaliyo waxay ka mid tahay shareecada ka midta marka ilmahan intaay suuragal tahay in xalaalnimadiisa la raadiyo oo hadhow aan la baylihininoo meel cibaaduna ku dhicin ay shareecadu u taagantah wixii shubhaadoo kalena ayaduna sideeday u taagantah oo hadda ilmahan shubha ku jirta wuxuu u eedyahayba ninka lagu sheegayey ee cutbadu aada u eegyahay tiina nabigu waa tixgeliyey xaggii kale ee masarkuna waa tixgeliyey rasuulka calayh salaam uma qaala lisawda binti zamca wuxuu ku yidhi ixtajibii min iska xijaab wiilkan walaalkeed buu ahaan lahaa aabbe zamca dhalay oo loo xukumay walaalkeed buu ahaan lahaa iskamana xijaabteen haddii walaalkeed uu ahaan lahaa laakiin maadaama uu xoogow shubha ku jirto waaba intaasu yahay wiil dad kalena iska xijaab limaa buu saa u yidhi nabigu ra'aa u arkay min shabahihi ekaashihiisa bicutba cutbihii lagu xamanayo inuu aad u ogyahay buu nabigu arkay calayh salaam ekaashuhuna macnay leedahay ekaashuhuna macnay leedahay marka waa kii nabigu alay salam dhihi jiray fabima yakuunu lwaladu markuu ka hadlaayo hooyonayda iyo inay ixtiraamto ay muni leedahay ilmuhu muxuu xaggee u ekaadaa muxuu ma u ekaadaa haddayna maarata ayna biyo lahayn marka shabay waxa weeyaan ilma hadduu reertigu ekaado waa sax wey aabbiyi hadduu ekaadona sax wey iyaduna labada wax jira waay famaa ra'aaha ma arkin wiilkii sawda xataa laqiya allah ilaa ilaahu kala kulmay sawda iska ijaabtay ismayna tusin korkaa kolana reerka reersaxuu ka mid yahay oo wax la qabaaya laakiin masaladan ayadaa ah ee ku saabsan xijaabka iyo khalawaad khalwada iyo fiirinta arrinta waa laga dhowray gaar ahaan haweenkii nabiga sal lla ly slam daahiraadka ahaa baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa awba'a almariidu qofkii jiriraa hadduu ishaara bira'si madaxiis ishaaratan ishaaro bayina cad oo la fahmi karo jaazad way bannaan tahay in taxqiiq lagu furo oo ishaaradiisaasi ay noqoto lowf iyo calaamo la tixgelin karo oo lagu raad qaadi karo wixii xumaanta sameeyey qof mariidoo xanuunsan meel nabar lagu dhuftay weli nafta ka bixin baa lagu gaaray wanaag kuu dhuftay wanaag kuu dhuftay baa layidhi markaasuu hadli waayey maheelbaabaalya markaasuu ishaaray kii uu ishaarayba marka la qabanaya meel loo furi taxqiiqbaa ugu subaa malaamadi xaggii xagga marka wax walba laga raadin ugu dambayntii hadduu ictiraafo ayadana marka xukun baa lagu furinaya xadaana xasaan bin abi cabaad xasaan bin abi cabaadin qaal xadaana hamaam can qataada can anas radi allahu canhu ana yahuudiyan rada ra'sa jaariyati nin yahuudi ah yaa rada wuxuu budaagay ra'sa jaariya gabadh madaxeed bayna xaja laba dhagax dhexdood gabadh yar oo kuulin fidaha wadato cad intuu arkay buu u quuri waayey fursad buu ka helay laba dhagax buu udhigay markaas madax burburiyey kuushii buu ka furtay faqiila laha waxaa lagu yidhi ayadoo nafta weli ka bixin baa lagu gaaray man facala bika yaa sidan kugu sameeyey afulaan hebel afulaan min hebel aw fulaan hebel mujrimiintii magaalada waa laga garane ayaa la weydiiyey oo la xasuusiyey maheelba ma heelba maheelba ilen hadduu wax meel ka dhaco wixii markaasi uu meelaha ka dhadhawaa iyo wixii la yartuduunsanaa iyo waxyaalahaasa marka dadka qalbigiisa ma gelayso waa la sheegay xataa sumiya waxaa la magacaabay alyahuudiyu yahuudigii gabadha badilay faawmaa birasa madaxa ishaartay baaqday fajiia bihi markaasaa la keenay kii falam yazal kama zuulin in ninkaasagaa la hayo lamelamelayo ruux walba labaarayo baaritaan adag ba lagu sameeye xata ctaraf ilaa u ka qartay anaa dilay buu yidhi faamara nabiyu sal la alay slam baa amray in la jabiye isagana madaxa farudba waa la jabiyey rasa mudxiisa bilxijaara dhagaxii uu ka gudayay gabadha waa isaga lagu budaagay facaaqibu bimili maa cuuqibtum weeyaanoo wixii qofka uu ciqaabka ku goystay ayaa lagu ciqaabi sidaasaa asalkii ah bikhilaafi maa dahaba bacd ahlicilmi kalxanaabila oo ay dhaheen alqawadu mxuu ahaa asayfu weyaan seef baa qofka qulka lagaa dhufan sacuudiga sidaa weyaada wax kastaba qofku xabaalada kusoo diray sun hadduu siiyey qofka qof dila seefma waxaa madax lagaga xaabinaya xadiid daciif ah haystaa marka warka aayaadka iyo nusuusta axaadiista labadaba waxay tusaysaa qofka wuxuu ku ciqaabo qofka lagu ciqaabo oo wixii suuragala haddii oon sideeda muxaram bidaati au ahayn oo xumaan kale aan wareenin baabu laa wasiyata liwaariin dardaaran ooma sugna qof waarifoo dhaxalkaba iska leh waxba dardaarmaayo ilmo dhaxalka wax kuleh oo ama maarata mis farad wax ku dhaxla ama casabo wax ku dhaxla xoolaanba u fadhiya in la dhawxa la siiyo dardaaran la siiyo ma banaana kuwii kaley ku tahay baysrix ku tahay oo ariiri ku tahay oo culays ku tahay marka waa in loo daayo dardaarankiisi waxaa ujeedaa dhaxalkiisi dardaaranka waxaa iskale waxaan dhaxalka shaqo ku lahayn dadkaan dhaxalka ku jirin kuwaasaa loo dardaarmi ah, ee qaraabada ee raximka ah ee laga yaabo xoolahan aad ka tagtay marka la dhaxlay inaanan koob biyaaba la siimin dad noocaasa ilan jireen dad waxaa jeeda markii carruurta aad dhaxalka la siiyo qaraabada adiga kugu soo feeni jirtay kudala socon jirtay gacanta u laaci jirtay ku baratay inaan waxbaba la siimin baa dhici karta kuwaasaad marka waxaa leedaha gabadhaa heblaah boqdaa heblaah wax maaratay u taagan maalaha waxa la siiyo dardaaranbu marka u reebaya xadaana mxamed bn yuusufin can warqa can ibn abi majiixin can caطaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala kaana almaalu lilwaladi waagii hore wuxuu ahaan jiray xoolahaad qof dhinto awlaaddiisa baa iska lahaan jirtay wa kaanat ilwasiyatu dardaarankana lilwaalidayni labada wax dhashay ayaa iska lahaan jirtay labada waalid waxba u dardaarin mooyeen dhaxalka ma soo geli jirin fanasakha allahu ilaahay baa nasakhay min dalika arrinkaas ma axaba wuxuu jeclaaday oo ka fiican taas ayuu ilahi ku nasakhay naati bikhayrin minha aw miliha ayuu ilahi ilahi subxana watacaala haddaan wax nasakno wax ka khayr badan baan ku bedelayna fajacala lidakari mila xadi lunfayayn caruurtii soo ma aha wiil iyo gabadh waxaa loo dhaxlaya lidakari mila xadi lunfayayn ninkii laba gabdhood nasiibkood buu qaadanaya gabadhana hal bay qaadaan wiilkood labalaab buu qaadanaya maxaa yeelay isku qaraano isku qarash maaha wiil iyo gabadh wiilka waad ogtahay reer buu guursan isagaa meher laga rabaa asagaa nafaqa laga rabaa asagaa biil laga rabaa asagaa qaaraanka tolka iyo caaqirada iyo magta asagaa bixini inta xoolo ku baxaysa gabadhana intii la guursada xoolo loogu dari oo midar la siini oo marasho iyo guri iyo masruuf laiskugu dari dhaqaaladan baa lagu xinaya marka isku mid maaha cadaaladda shareecaday ka mid tahay in gabadha iyo wiilka ayna dhaxalka ku sinnayn cadaaladday ka mid tahay qolada diinta dhaliisha ee gaalada ah iyo waxa aan fahamsanayn shareecadu waxay u malaynayaan in ay cadaaladdarata cadaaladdarra maa qof aan wax in la siiyo mooye waxbaba laga nusqaaminayn iyo qof wixii la siiyay daba taagan yahay ma isudhaqaala lasiin isku dhaqaala maa tan waxeediibaa u kobcayada maantooda waxbaa lagu daldanaya oo la siinaya oo waa loo turaya oo waa loo celinaya hadday hooyo tahay waa la masruufi oo waa gacanta lagu hayn hadday zawjo tahay sidoo kale hadday gabar tahay sidoo kale weligeed gacanta lagu haya dhaqaala yaa laga qoondeeyey inay dhicina ah, jabin baa lagu haya ah, waa la karaamey waa la sharfay nin kasta mar walbaba asaga la daba taagan yahayo keen biilkii iyo masruufkii iyo meherkii ayaa lagu hayaa wa jacala lilabawayni ilaahay wuxuu u yeelay labadii dhashay labadii waalid qof hadduu dhintay labadiisii waalid likulli waaxidin minhu asudus buu yeelay mid walbaba meelaba meel buu xoolihii iyo dhaxli gaaraan aabbu waa sidaas hooyaduse markay sudus wax ku dhaxlayso waa haddii ay meeshu joogaan hadday joogaan maydka wuxuu ka dhintay ama walaalo tacaduday midkaa markaa weyaan hooyo walad weyday haye walad waladkii weyday walaala tacaduday weyday ulu ku weeracatay baa lii marka haddayna meesha waladna joogin walaalana ayna joogin waxay qaadanaysa saddex meelood bay qaadan meel bay qaadan ulu bay qaadan xoog dhaqaalaa loo kordhin haddii laakiin carruur ay joogaan ama walaalo ay joogaan badan oo laba ka badan ah, hal ka badan lix meelodood meel saddex bay qaadan wa lilmar'ati haweenaydii laga dhintay xaaska heedna wuxuu alla u yeelay aunamlba loo qaba meel baa la siin waa haddii meesha ay joogaan awlaad farcugaan hadduu joogo warubuca rubuc baa la siin haduuna joogin caruur haddiina joogin walizawji zawjkiina waxaa la siin ninkii hadday naag dhimato oo ninkeeda ka tagto xoola ayadana ay ka tagtay zawjkii ashadara nis baa la siin meesha hadday caruur joogin warubuca farmooda meel baa la siin hadday caruur joogaan sidaasaa loo xaalaadkaasay ku dhexlayaan marka laa xaajata lilwasiya liwaarifi in qof dhaxal iskale wax loo dardaarmo xoolihiisii baa meesha u yaallo oo heliye meesha kuma jirto kuwii kale ehlu furuudka iyo ehlu casabadu waxu soo hadhi lahaayeen yuu adigu ku sabanaya baabu sadaqati cinda almowt geerida agteeda in wax la sadaqaysto hadday jaanis iyo fursad ku dhaaftay intaad caafimaadsaneed inaad awqaaf iyo sadaqaad iyo wax baxsato markaad nafta kaa baxayso xoolahaada aad isdayseen ayay markaas iyana balab aylobi markaas naftaada aylobi naftaada wax kaaga daran ma lehe sadaqaa idambeed in wax la sadaqaysto jawaasuhaa inay bannaan tahay buu ka hadlayaa wain kaanat fii xaalati sixati afdal xilliga caafimaadkaa ka fiicanoo fadli badan markuu qofka caafimaadsan yahay oo asagoo xoolaha rajo ka qabo oo naftiisa ay ku dhegan tahay oo aakharada markaasi adduun iyo macaankiisa ay u dhadhanayso inuu naftiisa la jihaado oo sadaqada u bixiyo midtaasa afdaloo fadli badan ka dhabanaya waba dhimanaya de xoolo waba isdaayeenba laakiin asaga laftarkiisa ajir buu qal xadana abu usama xamaad can sufyaan athawri can cumaarata can abi zurca can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rajulu linabiyi sala allahu alayh ali wasalam nin baa nabigu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ayu sadaqati afdal sadaqa laga bacotay u fadli badan qaala wuxuu yidhi an tasadaqa inaad sadaqaystaa u fadli badan wa anta saxiixun adoo caafimaadsan xariisun dadaalaya adduunka iyo maalka iyo wax kordhi iyo wax dhis iyo dadaalkii adduunka kugu jiro inaad markaas aad ka soo goyso oo tiraada aakharaaba jirta oo ka daran xaggaas iga daraa tiraadoo naftaada ka goyso ayaa afdala waxaa weeyaan qofka asagaa sadaqa wuxuu la baxay sadaqa baa lagu magacaabay ah, wasiyama waa sadaqa liannaha tadullu calaa sidqi maa yaddaciihi min aliimaan wuxuu sheeganayo iimaan iyo islaamnimo inuu run ay ka tahay bay tusaysaa dhaqaalihii aad jecleed eed kusoo dhididadeed bixisay iimaankaada inuu kaadhab yahay bay tusi sadaqa lagu magacaabay taamulu lghinaa hodantinimo iyo qaninimo aad sugaysaad rajaynayso ood leedahay xoogo wan hadda iskuka hagaagaan sanadkan waaba qani baa dacan wa taksha alfaqra faqriba aad ka baqayso oo leedahay amaad xoolii kaa khasaaraan oo wixii kaa yaraadaan adoo ka baqaaya inaad ka soo goyso sadaqaystaa ku fiican walaa tumiila sugin xataa idaa balaqat ilxulquuma ruuxda iyo naftu markay halkaas dhuuntaa ay imaato oo sakaraadka iyo qarqarayso kugu dhacdo qulta aad markaasi tidhaahdo lifulanin kada hebel intaa hala siiyo walifulanin hebel kada intaa hala siiyo musaalagu dadka badbaan maayo waqad kaana lifulanin xoolahana waxaa u sugnaatay lifulanin fulaaniha ah, labada fulaaniha ah hore dadka loo dardaarma wey fulanka dambena waa dadka dhaxalka iskale ee xoolaha gacanta ku dhigi oo waxaad ku hadashay hadday rabaan waa diidayaan hadday rabaan waxbay ka bixinayaan hadday rabaan way meermeerini ayagoo gacantooda ku jirtaa haddase waxaaba waad bixin kartaa wadna kala tashanin marka waqad kaana baad adoo hebel iyo hebel alla siyaad ku waqad kaana lifulan xoolaan hebel baa iskale nin baa dhaxalka iskale markaa dhimatada markaaba alaabtaada la wareegaya inuuna bixinin oo waxbaba una fulinin baaba dhici karta haddaad marka awood u leedahaaye xoolahaada baxsan wey marka inaad markaa xoolaha xoolahaada adduunyo markaad nooshahay inaad ka gaabisana ma aha oo sadaqada ilowdo marka dambead dhimanaysa inaad israaf la timaadana lama ogolo israaf inaad la timaado oo aad meelaan munaasibeen wax ku bixiso oo ziyaaraha loo baahnayn bixiso oo dad aan loo baahnayn siiso muxuu ahaa iyadana lama ogolo labada waa iska ilaalin baabu qowlillahi caza wajal min bacdi wasiyatin yuusii biha awdayn dhaxalkaasi waxay leeyihiin lasoo sheegay ee ama waalid loo soo sheegay ama zawjaad loo soo sheegay waxay dhaxalku waxaa la dhaxli laga soo hadlay dhaxalkaasa wuxuu imaani oo laiskugu imaani min bacdi wasiyatin dardaaran kadib min bacdi tanfiidi wasiya dardaarankii markii la fuliyo kadib yuusii biha qofka dhimanaya u dardaarmay ow dayni min bacdi tanfiidi dayn dayn lagu lahaa marka laga bixiyo kadib marka xoolaha marka qofka u dhinto tajhiiz waxa layihahda jira maydka waa la diyaarin asaga horta xoolihiisii asagaa laga asturi haddii kafan laga gadi haddii gaari lagu qaadi haddii laga xabaali marka intaa ay dhammaato ya haddana waxaa leeyahay maxaa daynaho uu ka tegey oo lagu leeyahay dayntiiba haddaan laga bixin magaay maxaa wasiyoo dardaaran ah ulid ka bixi wixii soo haraana dhexlaya dhexdu markaas imaan wayudkaru waxaa la sheegay ana shurayxan shureyx shureyx alqaadi waa camar ibnu cabdilcaiis cumar ibnu cabdilcasiis imaamka caadilka wa taawuusan ibnu kaysaan wa cataa ibn abi rabax wabnu udaynata cabdiraxmaan bnu udayna inay ajaazuu baneeyeen baa la sheegay iqraar almariidi qofka mariidka ee jiran wuxuu qiro oo bidayni dayna iqraarulmariidka qiridiisa bidayn lagu qiray waa la ogolyahay oo waa la fulinayaa isagoo jiranba wuxuu yidhi hebel baa dayn ugu leh in la yidhahda hebel baa wax la maagintaa oo siin rabtaayoo kaa yeeli meena ma daynba hadduu sheegay xaq laasimaho saaran waa laga aqbalayaa qofka isaga ah iqraartiis waa la aqbali musanifka raximahullah yudkaru siiqatu tamriid buu ku weeyey maxaa yeele aartan dhowrkii hadda uu meesha kusoo arooriyey qaar kamida ah daciifa khaasatan riwaayata xadiidka afarta shureex iyo middan daawuus iyo middan cadaa shureex waxaa ku jira fii isnaadihi jaabiru jucfi oo daciif oo la yaqaano daciif weyna ayaa ku jira ninka la yidhaahdo daawuus iyo cadana layf bin abi sulaym in yidhaasana daciifa ku jira ah, marka ayada ibn abi dawud waa daciif saa darteed buu siiqata tamriid ku wariye wayunkaro waxaa la sheegay buu leeyahy waxaa la sheegay saas haddaad maqasho meeshaas waxaa la dhahaa siqatu tamriid baa layihahdaa jasmi ma aha dacfi baa meesha lagu qarmayaa waqaala xasanu xasan wuxuu yidhi xasan bisri axaqu maa tasadaqa bihi rajulu ninku wuxuu sadaqaysta waxaa ugu xaqnimo badan oo fursadda u dambaysaa aakhira yowmi maalinta u dambaysa min addunya adduunyada uu ka tegaayo wa awala yowmi maalinta u horaysa min alaakhirati aakhirana awalka u ah maalinta adduunyada ugu dambayso aakhirada ugu horayso kala guurka adduun iyo aakhira la kala guurayo ee ninkana horena adduunyada uu taagan yahay dardaarmi nis mana reera aakhiraad u yahay xilligaa fursadda u dambaysa inuu waxbixiyo ayaa wanaagsan oo uuna markaasi ishalmaamin wa qaala ibraahim wuxuu yihi walxakam idaa abra alwaarifa qofkii waarifka ahaa idaa abra'a hadduu beri yeelo ashaksu lmariid qofkii mariidka ahaa alwaariha dadkii dhaxalkiisa lahaa mid ka mida yuumino dayni dayn ka beri yeelay bera beri buu noqonayaa haddana waxaan soo maray laa wasiyata liwaariin qof dhaxalka wax kule lama dardaarmi karo waxaa lasiya lama dhigi karo laakiin hadduu daynba kugu lahaa ka waran hadduu deynba kugu lahaa walaalkaa oo dhaxalkiisa dhaxalkaada leh ee dayn buu kuu lahaa dhihi maysa daynta aad ugu laheed ebelow dhaxalkayga u qaada ma dhaysid dhaxalka xaq ilaahay uu siiye weyaan lagama baryaadaadi awa dayntii laasimka kugu eeg waxaa leeya hebel dayn buu wulaya daynta hala siiyo haddayna dhaxalkiisa dhex ka soo geli idaa abra mxuu ahaa ama daynuu ku lahaa daynuu ku lahaa ayuu markaa u afiyey alkay dayn bu yaan ku lahaa dayntii aan ku lahaa waan u afiyey buu yiri isagoo dhimanin buu saa yuu u dardaarmay waan u afiyey ma afin kartida waa inuu keeno dhaxalka ku darraada ma dhahayo ida abra alwaaria min adayni baria beri buu noqon yani waa ka baxaysaa dayntii wa raafic ibnu khadiij raafic ibnu khadiij wuxuu dardaarmay radi allahu canhu markuu dhimanaayey anlaa tukshafa inaan la faydin imraatahu xaaskiisii alfasaariya ee fasaariyadda aheed camaa uqliqa calayhi wixii lagu xidhay baabu albaabkeeda gabadhaas aan ka dhimanayo albaabkeeda wixii lagu ugu ooday ee gurigooda albaabkiisa ka dambeeya guriga ku jira yaan saa loo faydin buu yidhi xoolaha kale ee muuqdoon hala dhadhaxlo laakiin gurigaas qufulka albaabka ku xiran yaana dhexgeen banaanka laga maro saasuu yidhi amaa uqliqa calayhi baabuha bacd ahlicilmi imaam maalig kale laga soo warinayo wuxuu leeyahay mataacuha amwaali rijaal rag xoolihiis wey xoolaha alaabta haddii gurigaba intaas oo malaayiin baa dhex fadhida sayfaseedka iyo sariirta iyo alaabtan iyo tiifiga iyo waxa yaalla ayaaba laga yaabaaba inuu xoolaha kale uu ka tegay bay ka badantay reemayaalka oo kale wax kalama wahaystaba intanunbuu ku mintidi marka haddii intii ayaga loo daayo farxa looga qaado maxaa laga dhaxli ijtihaad saxaabiga radi allahu canhu ijtihaaday wa qaala alxasanu wuxuu yidhi idaa qaala limamluukihi addoonkiisa uu lahaa hadduu ku yidhaado cinda almowti markuu dhimanaayey kuntu waxaanaan hadda ka hor axtaqtuka mid ku xoreeyey jaas way bannaanta hadda ka hor baadan ku xoreeyey haddaase ku celaamin oo kuu sheegi way bannaan tahay laakiin waa inay tuhmo meesha ayna soo gelin iyo shaki la maraa qofkan inuu dadka dhaxalka lahaa dhaxalkuu diidan yahay ah, mararka qaar culimmada waxay leeyihin waxa la yidhaahdo usuul eh, muxuu ahaa eh, axkaam bay leeyihiin oo ay ka mid tahay usuul adilla waxaa ka mida ah usuul adilla aad bay u xawaalaysa imaam maalik baa caanku a kuwa kalena way soo qaataane sadu daraa'ic masalatu sadu daraa'ic wax la yidhaahdo ah, wasiilo iyo waddo uu rabo qofkan inuu xumaan ku sameeyo haddii la arko waa laga qabanaya xumaantaba intuuna gaarinba waa in la reebo oo la manciyo marka haddii uu maalan islaantii anuunanisagoo xanuunsan gabadhii xaaskiisa eed buu yidhi heblo waan furay maradkii jirada uu jirradaabuu ku furay waxaa la ogaaday marka inuu dhaxalka u diidan yahay inay markuu dhinto dhaxalka wax ka yeelato oo ay dhaxasho tan inuu diidan yahay baa loo arkay waxaa weeyaa man istacjala shayan qabla awaami cuqiba bixirmaani baa la yeelayo waxba lagaama yeelaya la dhihi asalka laakiin waxaa weeyaan wii dardaa wii mxuu ahaa iqraar iyo uqira oo dayn lagu lahaa iyo qof uu beri yeelay iyo mxuu ahaa ictaaq iyo xoraynta iyo in la fuliyo asalah oon qofka waxba aan la toobin wa qaala shacbiyu shacbi wuxuu yihi camr bnu sharaaxiil idaa qaalat imra'atu naagta hawada hadday tiraado cinda mawtiha markay dhimanaysay bay dardaaranta waxay tihi ina zawjii ninkaygii qaadaanii waa ii guday dayntii iyo meherkii waa i siiyey wa qabiltu minhu waana ka qibdooday hadday tiraahdo jaaza wa bannaanta Ah, ayaduna waay tii markii dhimanaysay ninkaasa waa loo qabsan odayga meerkeygi wuu siiyey waxba kumalihi waa laga abali wa qaala bacdunaas bacdunaas ba waxay dhaheen bacdunaaska imaam bukhaari way ku badan tahay intan axkaamta aad bay u badnaan doontaa ujeedaa xaniife iyo xanafiyada ayaa layidhi xaggaas ujeedaa alimaamu alcayni saaxibu cumdat alhaari aad ba uga cadhoodaa wuxuu dhaha haada suu adabun watashriicun liabi xaniifa ayuu dhaha saasuu dhaha idan bu dhahaabo bukhaarina si kalu marka iyo oga hadlaayo waxyaalo dhexmar waxsaas sheegaa xanaafta iyo laakiin waa una hadda niqaash fiqi aan ka hadlaynaa masaladan wa qaala bacdu naas waxay dhaheen bukhaariga wuxuu leeyahay waxay dhaheen xanafiyadoo kale laa yajuusu ma bannaana iqraaruhu qofkan inuu wax qirto isagoo dhimanayo oo jiran uu yidhaaho hebaa waxaasi yaa igu leh ma bannaanay dhaheen xanafiyada lisuu dami bihi malaxumo darteed lilwaraati warafada xaggeeda ay u malaxumanayaan maxaa yeele malaxumaa dhalaanaysa oo warafada inuu wii kala cararaayo dhaxalka kala cararaayo ayaa loo malayn karaa saa darteed ma aha khiraar si la aqbalo markay sidaa dhigeen buu leeyahy uma staxsan hadduu bacdunaasku dha intuu hadalkooda keeno ayuu haddana tanaaqud iyo iskudhac iyo isbaraamir ayuu xaggoodaaba haddana keeni waxay anfiyeen wax lamidoo ah waxba ku kala duwanayn oo ibaatinayaan ayuu haddana keeni wuxuu leeyahay uma istaxsana bacdu naaskii wuxuu banaystay wuxuu wanaajistay istixsaan istixsaan buu sameeye faqaala wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan iqraaru inuu qirto bilwadiicati wadiicadii oo yidha hebel ammaano ii dhiibayoo meeshaa taal ammaanadaas isaga walbaa iskale wadiicada wax loo dhiibay laydhahda walbidaacati bidaacadii maa ucidda litijaara silcatan tijaaro logu talagalay hebel beec baan dhex maray bidaaca tijaaradaas dhex maray waaas waxaasu igatay waxaan asiinin ama wiii soo kaa wlmudaaraba mudaarabadii hebel wuu ii shaqaynayoo xoolaha wuu ku shaqaynayaan yaan ribaxa wax isku lahaynoo ribaxaasu intaa intaasu ruux leeyahayo dhaxalka kuma jira ruuxiisa hala siiyo mudaaraba la yihahda sijaana baa dhexaysay xoog buu lahaa ama xamadaan lahaa ribax iyo faa'iidadaan wada lahayn intiisa halaga siiyo intaa dhaxal laiskugu imaanin intaa hadduu yidhahdo waa laga aqbali haddaba dheer idan mal farqu iqraarka hore ay diideen qofkaa dayn buu lahaa hala siiyo hebel baartay dhaxalkiisa muxuu ahaa dayntiisa waa beri yeelay arrimahaas iyo tan maxay kala yihiin waxaa weeyaan waa tafriiqun bayna almutamaafirayn weeye wa hada muxaal laba shay oo isku mid ahoo la kala farqiyo sax ma aha waqad qaala nabiyu sala allah alay wasalamna wuxuu yidhi malaan ka baqaynaa iyo danusuubaan ka baqaynaa baa tiriye xaggeed ka gela xadiidkan iyaakum wadan malaha xun iska ilaaliya fa ina danna akrabu lxadiidi waxa lagu sheekay waxa ugu been badan weeyaane qofkan inuu sax yahay oo uu ruu sheegi asalku waa sidaas malo xun baa loo malaynayo meesha ka bixi walaa yaxilu ma banaano maalulmuslimiina muslimiinta xoolahoodana ma banaana ah, xoolaha muslimiinta in la khiyaamo oo la qariyo ma banaana liqowli nabi sal slm ba daliila aayat lmunaafiqi ida tumina khaan munaafiqa aayadiisa waxaa ka a ah, markii la aamino wuu marka ninkan wuu khayaamu sameen lahay adoon wax iska dhiibin oo wixii uuna iska keenin oo wixii uunan sheegin lagu lahaa qaal lahu tacala ilah wuxuu yidhi in allah yaamurku an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha qofkan ammaanadiibuu gubtay dadkiil amaana waa u gubtay marka lagama aqbalaayo ma jirto laa yajuuzu iqraaruhu lisuu danin waxaa la yihahda ma jirte uqiran wixii lagu lahaa min baabi addaa'i lamaanaat ammaanadaasu gudanayaa falam yakusa mana khasiisin ilaahay markuu lahaa an tuaddu lamaanaat inaad gudataan ilaa ahliha waarifan mid wax dhaxli walaa hayrahu muna kala reebin fiihi cabdullaahi bnu camar can inabiyi xadiidu ka wariyana ku sugan qal xadaana sulayman bn dawud aburabic qala xadaana ismaaciil ibn jacfar qala xadaana naafic ibn maliki ibn abi caamirin abu suhayl ninkii kunyadiisa ahayd can abihi aabihi buu ka wariyo abi caamira can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allah aleh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi alaaun munaafaqa calaamaadka lagu garanaayo waa qofka gaalka ah islaamnimada muujisanayo qalbigiisa inaga ma ogin laakiin calaamaad baa ka soo bixi oo lagu yaqaanaa waxaa ka mid a idaa xadaa kada markuu sheekeynayo been ba ku sheekeen beenaale wey been badan qowl waa beenaale warkiisa wax laga qaadan male hadaad maqasho qofka dhaawac xun baa gaaray waidow tumina haddii la aaminana khaara waa khayaabi wixii loo dhiibtay oo ammaanaha oo xuquuqa oo ummadda u dhiibatay ama fardi ama jamaaca ama dowlad waa khayaamaya waa munaafiq waidaa waxada hadduu wax yabaa oo waxaasaan bixin iyo waxaasaan keeni u yidhaahdo oo uu dadka u sheegana akhlafa waa ka baxaya ballantii munaafiq wey isaguna kuwa iimaankii bay taabatay soo maalit masaaisha dadka caaliga iskaga ah baabu tawiili qowli llahi tacaala min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn ayaa dhaxalka laiskugu imaan markii wasiyada iyo dardaaranka iyo daynka la bixiyo aayaddu maxay hormarisay wasiya sooma min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dardaarmay aw dardaarmay aw dayn bacdi dayni dayn gadaasheed yaa miiraadkuu dhaxalku imaan marka tanuu ka hadlayaa tartiibkaasi inuunan hadda uunan ahayn muctabar ila meesha hadda tartiib rekaba muuqdo lafdi ow ma faa'idayso tartiib ma faa'idayso laakiin haddii taqdiimka iyo wax kala horumarinta asal ahaan shayga la hormariyo low dalaala horumarinta dalaalo ayuu leeyahay dalaala ayuu leeyahay laakiin dalaaladaasi maaha macnaheeda in wasiyada la hormarin kadibna daynta la bixin maaha ee waxaa horaysa daynta kadib baa wasiyada la bixin qofka wuxuu ka tagayba haddiiba dayntii masalba ay tahayba dayntaa la bixinaya wasiyada meeshaba taala le ila waa tabaruce eh tanna waa ilzaama xaq dadku lahaa iyo waxuu maslada u sadaqaysanaysay daynta iyo xaqa lagu leeyaha ka horeeya marka dayntaa la hormarin aayaddu siday u hadashay min bacdi wasiyatin yuusii dayn waxaa sharxaya xadiidka nabiga calayh salaam oo in la hormarinayo daynta marka hore kadibna dardaaranka wayudkaru waxaa la sheegaa ina nabi sal slam qadaa bidayn inuu dayn xukumay qabla wasiya daynta bixinteeda uu xukumay intaan wasiyada iyo dardaaranka la xukumin nabi sal slam <coughs> waxay leeyihin marka waxaa ku jirta horumarintaasi macnaha ay leedahay ma aha in ayada la hormariyo bixintee macno kalaa ku jira qofka dayn hadduu leeyahay qof ku leeyahay dayntiisa waa u halilan karaa ka khajili mahayo ka xishoon mahayo xaq buu leeyahy inuu hadlo maxkamad ku geeyo xaq buu leeyahy laakiin wasiye iyo dardaaran qof lala dardaarmay ma murmi karo hebel waxba ii dardaarma halaysiiyo war xagga naga isaar la dhaho bannaankiisa iska mari tabar ma saa darteed baa la hormariyo liyo wasiyada way culus tahaye yaa la yaraysan wey ama xagga tartiibka marka laga hadlayo iyo bixinta sida loo bixini daynta ka culus oo waajib ah kadibna wasiyada la bixinaya wa qowlihi caza wajal in allaha wuxuuna amraya an tuaddu amaanaat inaad ammaanaadka aad gudataan ilaa ahliha ehelka uga gudataan ammaanaadkana waxaa kamida ah de wasiyada iyo dardaaranka iyo duyuuntaas fa adaau lamaana amaano in la guto waa dayntiye dayntaas hadda loo wadaaye yaa xaqu xaqnimo badan min tadawuci lwasiya dardaaran sunno ahoo tadawuc ah in lagu tadawuco laga bixiyo wasiyo dardaaran waa sadaqa iska muxuha tadawuca ah oo laazim ku hayaan qofkan laakiin dayntu waajib bay ku tahay daynta iyo amaanada la bixiyo xaqnimo badan wa qaala nabi slam wuxuu yidhi laa wasiyata can dahri hinan ah, wax dardaaran la yihahdo ma jirto ilaa can dahri hinan de hodantinimo ah, dusheed mooyeen qofka markuu wax dardaarmayo waa markuu heli karo dayn baan jilbin leeyahay waxba ma dardaarmi karo maba heli kare laa sadaqata ilaa can dahri hina ilaa can dahri hina hina alifulliin ah, baa waqti camal ku jirta qoryaal haddii la xarageyn waayo hina baa la akhri laa sadaqata ilaa can dahri hina haninimo iyo hodantinimo korkeed wixii ah unbaa sadaqa iyo tadawuc markaasaad u gudbi markaa wixii heli karto wax kaa soo haro xuquuqdii waajibkeed diintii laguu lahaa waajibkeed intaa markaad buxiso kadib iyo sadaqada imaanaysaa qaal ibn cabaas ba wuxuu yidhi laa yuusi lcabdu ila biidni aalihi addoonku ma dardaarmi karo idanka ehelkiisa waxaan ka ahayn ehelkiisii xaqa ay ku lahaayeen iyo xaqa uu addoonku leeyahay waxaa la hormarin xaqa ehelka la hormarin wakadalika addaynu wlwasiya sidaas waa qiyaasku ka wadaa dayntii wasiyadana daynta la hormarin wa qaala nabi sal slm alcabdu raacin fii maali sayidi addoonku waxaa la raaciyey sayidkiisa xoolihiisa iyo maalkiisa la raaciyey marka maalka sayidkiisaa la raaciyey asaguna xaq buu lahaa sayidkuna xaq buu leeyahay waxaa xoog badan xaqa uu sayidka leeya xoog badan daynta iyo wasiyaduna ayaduna waa sidaasoo kale sideedaba xaq iyo muxuu ahaa tadawuc xaqa horeeya xadaana moxamed bin yuusuf alfiryaabi ahbarana cabdiraxmaan bin camr alawsaaci can الzuhriy moxamed bin muslim can saciid bn musayib bn xasm wcurwat bn zubayr bn cawaam ana xakiim bn xisaam radi allahu canhu qaal sa'altu rasuula اlahi sal slam baa waxaan su'aalay faacdaani waa isiiye nabi alla waxay sii intaa idhi wuu isiiye rasuulka alayh salaam buu leeh uma sa'altu mar kalena daba weydiistoo faacdar weysi uma qaala li wuxuu igu yidhi yaa xakiim markii su-aashii faraha badnayd nabiga calayi salaam marka waa edbinayaa adaabta sharcigeed barayaa xakiimow ina hadalmaala xoolahan wax laga dhargi maaha khadun wa xagaara xulhun maxaan xoolaha mar walbaba waa kala iska aruurinayso waxaadan cuniba karin ayaad carada ka badinaysaa marka waxaa weye ishaa iska rabta oo carabkaa iska raba oo qalbigaa iska raba lagama dhargaayo xoolaha faman akhadahu qofkii qaataa xoolahan bisakhaawati nafsin naf qanaacadeed asagoo iska qanacsan oo qadarkii xalaashaama mooye wax kale iska dhowraaya naftiisii iyo khiyaarnimadiisii sharaftiisa dhowranaya haddii loo loo garto oo la siiyo buurika lahu fiihi waa loo barakeynaya waa loo barakeen haddii lagu siiyo qanaaca asagoo iska qanacsan ayaa loo gartay waman akhadahu qofkiisa xoolaha qaata biishraafi nafsin nafan hanqaltaageed su'aal iyo hanqaltaad iyo orod iyo dawarsi ayuu ku helay lam yubaarak lahu fiihi loo barakayn maayo wa kaana weliba wuxuu noqoni kaladii qofkii oo kale yakunu wax cuni walaa yashbaca bargeenni qof wax oo bargeenni oo kaleu noqonaya ah, waxaan welaayy waxaan waliifo shaquub ka dhiganaya markaasuu weligiisba uunan bargaynin baab albaab faqri baa loo furaya walyadulculya gacanta sare oo wax bixinaysaa khayran ka fiicanoo ka khayr badan minaya bisufla gacanta hoosayse weydiisanaysa saa'ilada qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow ba halkaasiiba su-aashu gaadhay waladii bacaaka bilxaqi ilaah xaq kula soo bixiyaa ku dhaartaye laa arzaw inaana nusqaaminaynin axadan qofna aana ka nusqaaminaynin bacdaka gadaashaa shay-an waxba xataa ufaariqa adunya ilaa addunyada aan ka faaruqo ilaa aan ka dhinto qofna xoolihiisa ka nusqaamin maayo marka asagu wuxuu ka dhigay su-aal iyo bafasho iyo waxaana laga dhaqay yaa laga xararay laakiin isagu wuxoo dhan xuuguu siibay hataa haddii lai garto xataa xoolo anaga leeyahay mushaarkayga iyo biilkii wixii aan ku lahaa dowladda intoo dhanna waa diiday inuu qaataba mudaqayga maa maalig yidhi fa kaana abubakar wuxuu ahaa xilligiisii yadcuu xakiiman buu u yeeri jiray liyuhdiyahu inuu siiyo alcadaasi ismada xoolaha jizyada iyo maarata laga keenay iyo baytulmaalka ee caamka ee masaalixda ummaddan iska leh ayaa la dhihi jira wakaada qaybtaada ka qaado fayaaba waa diidi jira an yaqbala minhu ka qaato shayan wax uma ina cumara cumar baa dacaahu u yeeray liyuxdiyahu inuu siiyo xilligiisii faabaa an yaqbalahu inuu aqbalo waa ka diiday faqaala cumar baa markhaati gashaday saxaabadii wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin muslimiina ibeelkii saxaabada taabiciin meesha joogo inii anigu acridu calaykum waxaad markhaati iga noqotaan inii anigu acridu inaan u bandhigay calayhi xakiim xaqahu xaqiisa aladii qasama allahu lahu ilahi u qoondeeyey xaqii uu ku lahaa dowladda iyo xaqa uu ku lahaa baytulmaalka min haadalfay xoolahan fayga ee muslimiinta gacantooda soo galay ilahay usoo celiyey ee gaalada lagaga helay dagaalla'aan ama qabiimo lagaga helay xoog aan u bandhigo wakaala sahmigaada qaada aan helay oo faadaa iga dibayaa kulow inuu qaato marati kaada yaa maxshar almuslimiin ushiidukum weeyaan marati falam yarda kama nusqaaminin axadan qofna xakiim min annaas dad kamida bacda nabiyi nabi gadaashiisa xataa tuwafiya ilaa laga oofsaday oo ka dhintay raximahu llah allah u naxariiste radia allahu canhu allah ka raabi noqde xadaana bishr bn moxamed asakhtiyaani akhbarana cabdullaahi ibn mubaarak almarwazi akhbarana yuunus bn yaziid alayli can zuhuriyi qaala akhbaranii saalim can ibni cumara radi allahu canhuma qaal samictu rasuul اlahi sal ه slam baa maqlay yaquuluna kulkum raacin wamasuulun can raciyati dhammaantiin waxbaanan ay diray xil iyo mas-uuliyad baadana saaray qof walbana waa la weydiin doonaa wixii la raaciyey walimaamu imaamkii ummadda hogaaminaya madaxda u ahaa raacin waxaa la raaciyey raciyada iyo mujtamaca uu hogaanku lahayo wamasuulun can raciyati baa la weydiin doonaayo hadduu dhibana ilaahay baa dhibi hadduu u dhimrinaya anuu dhimrinaya allahuma man waliya min amri ummati shayan fashaqa calayhi fashquq calayhi ow dhawaxasaab ninkii dhib allahu dhib ninkii u dhimriyana farfaqleh u dhimri warajulu ninku raacin wuxuu ala raaciyo fi reerkiisa iyo carruurtiisa iyo masruufkooda iyo noloshooda iyo tarbiyadooda diinla dunyada wa mas waa la weydiin doonaa can raaciyati raciyadiisii baa la weydiin doonaa inuu khayr mas-uul yahay iyo inuu nin mas-uuladiisa u taagan yahay baa la kala weydiin doonaa wmaratu haweeneydu fii bayti zawjiha guriga ninkeedaaba raaciyatu la raaciyey wamasuulatu can raciyati waa la weydiin doona inay iska dhaqaaqdaan boorsada qaaratay wareegay gashay xukun baa raadinii bad kale ay gashay iyo ay carruurta ay daarisaan magacooninkiiyo zawjkiiyo xuquuqda waajibaadka lagu lahaa mujtamaca meesha laga soo dhisaayey ee mujtamacu ka quruxsanaanaya gurigu aha gurigii haddii wax tarbiyeeyo la waayo hooyana laga waayo mujtamac faasida imaanaya mujtamac faasida oo murmusan oo fawdaawi ah maslaxa iyo casan ayaa imaanaya marka sidaasay langaalada u jeedaane wlkhaadimu khaadimku fii maalin sayidihi sayidkiisa xoolihii sidaa raaci la raaciyey wamasuulun can raaciyatihi wixii la raaciyey baana la weydiin doonaa qaala waaxsibu an qad qaala inuu yidhi wrajulu raacin fii maali abiih aabbihi xoolihiisaa wiilkana la raaciyey waana la weydiin doonaa wixii uu sameeyey iyo wixii uu ku dhacay baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa waqafa aw awsaa liaqaaribihi wuxuu ku saabsan yahay idaa waqafa hadduu waqfo waqfi bixiyo kitaabu lwasaaya baan kusoo jiray istidraat waxay yidhahdasay musanif istidraat mawduucii lagu soo jiray mawduucaan ahayn oo baaba waqfiga dhexda geliyey markaasoo haddana markuu ka yarbaxay dhowr xadiisi dhowr baab u keenay iyo baaba wasaaya haddana ugu noqon doonaa haddana dib ugu noqon doonaa istidraat baa la yidhahdaa laakiin calaaqa ka dhexaysa bayna alwasiyati wa walwaqfi waqfiga iyo wasiyada waxaa ka dhexeeya calaaqa ka dhexaysa labaduba waxa weeyaan waa tabaruc maxdi ah oo qof la siinaaya biduuni muqaabil maali wax xoolaa laga dalbayo aysan jirin iyo labadaba ka siman yihiin baabun idaa waqafa hadduu qofku waqfo oo saa liaqaaribihi qaraabadiisa uu dardaarmo qaraabadiisa hadduu dardaarmo waman alaqaarib horta qaraabayaa la dhahaa waa isweydiiye musanifku raximah llah qaar baa waxay leeyiin qaraabo waa un wixii aad ku abtirsato xagga ree kuwa waxay deen maya aabada hooyada qaraabada u soo wada gelayaan kuwa waxay deen markay saddex kala tirsataan intaasaa qaraabo ah kuwa waxay deen maya weligeed bay socon qaraabada way fogtahay baciid ikaanad oo intaasoo dhan baa jirta khilaafaadkaas ishaaraya musanifka raximah llahu tacaala waxa marka uu raacsan yahayna xadiidku kugu keeniyo waa ku muuqan doontaa wa qaala wuxuu yidhi haabit ibnu aslam albunani can anasin wuxuu ka wariyey ibni malikin qaala qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yidhi liabi balxa abu balxa wuxuu ku yidhi saxaabigii jaliilkaa zayd ibnu sahrin radia allahu canhu ijcalhu yeel lifuqaraa'i aqaaribika beertan beer waxay sadaqaysatay qaraabadaada kuwooda faqarada ee baahan sii buu yidhi nabiga sala alla alay wasalam ma kala qaadeen aqaaribaka buu yidhi nabiga alayh isalatu wasalaam qaraabadaadii fajcalahaa markaasuu wuxuu yeerayoo siiyey lixasaana xasaan ibni haabit wa ubay binu kacab ragay ka mid yihiin buu siiyey intay isku jiraan labadaasi mida uu siiyey abudalxa intay isku jiraan marka waa keeni doonaa waqaala ansaariyu ansaarigu wuxuu yidhi waa shaykh bukhaari moxamed bin cabdillahi bn muana baa la محمد بن عبد الله بن المثنى الأنساري شيخ البخاري xadaanii abi aabada ii warramay aabbihiisna waa cabdullaahi ibnu muhanna wey can humaamata buu ka wariyey humaama ibni cabdillaah ibni anas ibni malikin can humaamata ibni cabdillaahi ibni anas ibni malikin can anas ibni malikin jadkii awogiis buu ka warinaya oo anas ibni maaliga bimili xadiidi haabitin haabit xadiis buu sidoo kale u sheegay oo kaa hadda aan soo marray ee ah abudalxa nabigu inuu ku yidhi ijcalhu lifuqaraaya qaaribika qaala wuxuu yidhi ijcalhaa yeel lifuqaraaya qaraabatika qaraabadaada kuwooda fuqaradaa sii buu yidhi beerta aad tidhi sadaqa iga tahay qaala anas baa wuxuu yidhi fajacalahaa lixasana xasaan iyo wa ubay binu kacab ayuu siiyey wa kaanaa waxay ahaayeen aqraba ilayhi kuwa u dhow abudalxa minii aniga iga dhowaayeen anigii la noolaaye hooyada uu qaba waxba uma siininbu ka wadaa oo maxaa dhacay kuwanaa i xiga kuwanay wixigo kaana araba ilay mini banunajaar basaa ku imaada anas banunajaar ayuu ku imaan ah, najaarkaasuu ku imaanaya kuwan kala ogaley marka waa abtirin doonaa musanifka raximah ay qaraabo ahaayeen haddaan kuu bilaabiye wasmahu abu dalxa aan ka bilaabi horta saan u ogaana abtirkiisa zayd binu sahal ibn aswad ibnu xaraam binu camar binu zayd binu zayd manaata binu cadiy zayd binu manaata zaydkaasa zayd manaata la dhaha zayd manaata waa laisku idaafeeyey camar binu zayd manaata ahaa ibnu cadiy binu camar binu maalik binu najaar ahaa babaab hartaa ku sib binu najaar khasraji wey wa xasaan ibnu haabit xasaan binu haabitna maga ausigu ahaa wa xasaan binu haabitna binu najaarku wa xasaan binu haabitna uimaw ibnulmundir ibnu xarami soo maartid halka iskugu imaadeen fayajtamacaani waxay iskugu imaadeen abu dalxa iyo xasaan ilaa xaram bay iskugu imaadeen wawaljaddu ali wawalabu ali aabbihi saddexaad bay iskugu imaadeen qola ku dhintoo tegi saddex waad kala tashataan haddaad qaraabo iska itlaaqdoo tiraado xoolahan waqafka qaraabadoodaa iskale kuwan baa abtirka kuwa kale waa la reebi halkana ku dhawey laakiin kan kalaa reebi doona diidi doona xaraam bay iskugu imaadeen markay xasaan iyo abu dalxa ay xaraam iskugu imaadeen halkaa ku hareen awey ninkii ahaa ubay abtirkiisii badbedlay xaraamun xaraamkaas ay labadaas kugu imaadeen ibnu camar binu zayd manaata binu cadiyin ibnu camar binu maalik binu najaar buu ahaa wa huwa yujaamicu xasaan wa abaa dalxa halkaasay ku kulmaayaan eh, xasaan iyo abaa dalxa wa ubay ayuu eh, kulmi ilaa sittati aabaain lix aabbay kala tirsadaan aabaa lixaad isku imaadaan awaake ilaa camar binu maalik camar binu maalik binu najaar bay isku imaan amarkaasaa marka yaa ka xiligaa anas ninka la yidhahda ubay camar bn maaliminka majaarkaasu anas ku imaan wa huwa ubay haddana mar labaad moodalaad turiyey inta dambe aad looguma sii baahna waa kuu soo sheegay leena wayi jaab xasaan oo dalxatu ubay wasata alaa ilaa camar bin malik wa ubay binu kacb binu qays binu ubayd binu zayd binu mucaawiya ibnu camar binu malik binu majaar wey amarkaa wey fa camar binu malik yajmacu wuxuu kulmiyey haddaba suuq soo keenayoona isu soo aruuriyo xasaana waa abadalxata wa ubayin buu guba kulmiyey meesha xasaan iyo ay isku imaadeen abudalxad meel hore isku imaadeen way isa soo raaceenoo ubayib haddana iskugu imaadeen camr bn malik bn najaar wa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhaahdeen bacd alculamaa min alfuqahaa idaa awsaa liqaraabatihi hadduu qaraabadiisa u dardaarmo fa ilaa aabaa'ihi fi lislaam aabbayaashiis iyo xagga aabbaha wixii oo inta muslimnimada soo gaadhay intaa un baa maarata lagu artirsan wixii gaalada maahe fi lislaam xagga aabbaha baa la mari qaar waxaa dhimaya alab walum xagga hooyada raabtig iyo raadeer intaba xadaثna cabdالlah بن yuسف التبيسي أخبرna mالك عن اسحاaq بن cabd لله بن abi طلحة أنه samca aنس رضي الله عنه قاal qaala النبي sal sلم abi طلحة wuxuu ku yidhi araa waxaan arkaa beertii markuu bixiyey nabi allow meesha ilaahay ku bixi xoolaha waa sadaqee nabigu waa ku soo celiya wuxuu yihi araa an tajcalaha fi اlaqrabiin qaraabadaada kuu dhow inaad siisaa ila quman buu nabi alay salaam لأن صدقة xr miskiini صدقة وعalى dirحmi ثintaani صدقة وaصلة qaraabadaadaad waxsiisa labada jir baad ku heli midda kale sadaqada ahna lahu sadaqo tanna waa sadaqa iyo silat raxim qaraaba xiriiri wey faqaala abu dalxa wuxuu yidhi afcalu ya rasuul allah waan yeeli laakiin hebel hebel nabiga muu dhihin calayhi salaatu wasalaam faqasama abu dalxa qaybi fiiha qaaribihi qaraabadiisii wa dabiicadihi maaweertiisii wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi lama nazal markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin qaraabada la dhahaa buu musanif ka jawaabi rabaa jacala nabi sal l slam wuxuu gudagaya yunaadiinu dhawaaqi yaa bani fihrin reer bani fihriyow quraysh buu ka soo bilaabay yaa bani cadiy reer bani cadiyow bibutuuni qurayshin quraysh jilbaheedii iyo qoysaskeedii hoose ayuu usoo daadegay ilaa uu ka soo gaaray nabiga eedadiisii iyo adeerkii iyo gabadhiisii wa qaala abu hurayra lama nasalat markay soo degtay waandiru casharata alaqrabiin qaala nabi sal slam yaa macshara quraysh buu yidhi ilaa fihri waa qurayshe qurayshay buu yidhi markaas qaraabada inay fogaan kartaad garanaysaa ila quraysh nabigu aad bay uga fogtahay abtirkiisa baabu wuxuu ku saabsan yahay hal yadkhulu nisaa haweenku ma soo galayaan walwalad iyo caruurtu fil aqaaribi qaraabada qaraabada haddii laga hadlaayo waladkaa dhashay iyo haweenka iyo qaraaba soo geli oo qaraabadaada u hadii lagu yidhahdo ama oo qaraabadaada waxsii lagu yidhahdo ama qaraabadaada maxaan isagaa kugu dhiiba oo gaarsi lagu yidhaahdo ama adiga baad tidhahda qaraabadooda waxaan u niyooday ma soo galayaan haweenka iyo caruurta xadaaahaa weyaan way soo galayaan xadana abu lman xakm bn naafici qaal abarana shucayb bn abi xamza can zuhri qaal abaranii saciid bn musayib abu slm bn cabdiraxmaan an aba hurayrata radi allah canhu qaala qaama rasuulu lahi sala allah aleh wasalam a istaagay xiina waqtigii anzla allah ilah uu soo dejiyey caza wajal waandir cashiirataka alaqrabiin nabi maxamedow digniin baa laga rabaa u dig qaraabadaada ku dhow min alcadaabi waqadab ilah cadaab iyo carada ilah oga dig oo wax gaarsiir qaraabadaada waxgaarsiyo ilahay cadaabkiisa oga degina cadaab qofkii diidaa allah iyo diinta ku toosi waayay buu cadaab gelaya aayadda marka soo degtay qaala wuxuu yidhi nabigu calayh salaam buurta safa intuu fuulay ayuu dhawaaqay rasuulka sala allah alay wasalam waa la ysku imaadu yidhi yaa macshara quraysh qurayshay dhammaantiin aw kalimata naxwaha buu yidhi ifihri oo kale ishtarow iibsanow anfusakum naftiinna naftiinna ilaahay ka gata oo takaariiftii sharciga ilahay lagu lahaa guta oo ilaahay u dhowaada saa naar uga badbaadaan markaad cibaadada la imaato waxbaad ilahay ka garatay ilahay adigu wuxuu ku siinayaa jannu ku siinaya wuxuu ilahay ku siiya ka fiican ah. laa ugni cankum inagama deeqi karo min allahi shay waxba inagama tari kare nabi maxamed baa naga dhashay iyo aabbahay weeye iyo abtigu iyahay iyo muxuu ahaa eeddaan u ahay iyo waxaas waxba kuu tari mayso ah, idaftakharuu biaabaa'in lahum sharafun qulnaa nacam walaakin bisa maa khalafuu bu yidhi markay ku faanaan aabbayaal sharaf lah aabbaybaa sa ahaa haddaan adigaba aadan sharaf lahayn sharafta aabbaha maxay ku taraysaa waxba kuma tarayso laa ugnii cankum min allahi shayan ilahay xaggiisa waxba inagama tari karo yaa bani cabdimanaaf laa ugnii cankum min allahi shayan ilahay waxba inagama deeqi karo tawxiidka la imaada islaamka qaata yaa cabaas ibni cabdilmudalib waa adeerkiis laa ugnii canka min allahi shay waxba kaagama tari karo yaa safiya camata rasuuliillah nabiga oodidiisay laa ugnii canka kaama deeqayo min allahi shay waxba kaama deeqi karo waxba kaagama tari karo wiilkaas adeeba waa habiib waa hadha waan farqiisa qabsani oon ku badbaadi waxba kama jiro warkaas wayaa faatimatu faatimay binta muxamadin moxamedka nabigiisaheeda carruurtiisa ugu jeclaa nabiga alayh isalaatu wasalaam waana midda keliya uu nabiga ka dhintay iyadoo nool carruurtiisa faatimay saliini weydiisa maashiinta waxaad rabta min maali xoolaya xiriirinta iyo dhaqaala heshiinta iyo is-ogaanta walad iyo waalid baa isku nahay i weydiiso laa ugni canki kaama sadeeqi kara min allah xagga alla shay waxba kaagama tari karee layma wixii aad ku badbaabi lahayd aakharo mid walba iyo camalkiisii wey iyo mid walba iyo wuxuu la imaado in khayran fa khayran wain sharan fa shar faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah waxay aad la imaato un baad leedahay baabun hal yantaficu lwaaqifu biwaqfi wuxuu ku saabsanya musanifku waa weydiinayaa hal yantaficu ma intifaacayaa taabacahu asbaq can ibni wahbin can yunis can shaab mutaabacadaska waadax weeyaan shucayb baa la mutaabacinaya laakiin sanadka mutaabacada naazil weeye sanadkaasi la raacayo matbuucaana caali weeyaan abulyamaan abarana shucab can zuhri kama asbiq can ibni wahabin can yunis saddex buu tirsaday can ibni shahaab naazilin bidaraja weeye baabun hal yantaficu lwaaqifu biwaqfihi qofka waaqifka wax waqfinaya waqafkiisii ma ku intifaaci karaa beertaas waa waqaf buu yidhi asaga haddii u taagan yahay oo ilaalinaayo maka quwaaci karaa oo meel maka cuni karaa oo afka makaga noolaan karaa mise waxaa leeyahay waa ka afka misaari karta waxaad waqaftay tanuu ka hadlay musanifku raximah اllah qaala اlmusanifu waqad ishtarada cumaru cumar ibn khadaab radi allahu canhu baa wuxuu shardistay markuu waqafkiisii beertii u bixiyey laa junaaxa dembi calaa man qof kolkii ma ahanin weliya hortawaliya qofka naadir waqafka la yidhaahdo waqafka u taagan dhibaato korkiisa ma aha dhibna ma aha an yakula minha inu wax cuno sidaasuu shardistay ah, shardiguna sidiisuna waxaa weeyaan waa wax laazim oo la qaadan weeyaan naam maqaaticu lxuquuqi cinda shuruudiha walaka mastarataba soo maray laa junaaxa alaa man waliyahu an yakula minha inu wax ka cuno waqad yali istidlaajkii marka musanifku raximah llahu ayuu ku muujinayaa hadalka cumar waan aqrinay shaahidka laa junaaxa alaa man waliya an yakula minha baa shaahida wajun istidlaal baa la rabaa marka wuxuu leey waqad yali lwaaqifu waaqifkii wax waqfiyey naftirkiisaaba tawallin karo xoolihii waqfay wakayriguna waata welin karaa marka maadaama isagii laftirkiisa uu xoolihii waqafka ugu istaagi karo wuxuu soo galayaa laa junaaha calaa man waliya an yakula minha inuu wax ka cuno wa banaan tahay marka oo soo geli istibaadka ka mid wakadalika kullu man jacala badanatan ninkii yeela moodgeeda aw shayan shay buu lilaahi ilaahay dartii u bixiyey falahu wuxuu leeyahay yantafic ba inuu ku intifaaco kamaa yantaficu biha hayruhu su kayrkiiba u intifaacayo wain lam yashtarid xataa yuuna shardisanineh xoolihii hadyadaao ah nabigu u keenay calayhi salaatu wasalaam boqolkii geela markuu gowracay neef kasta oo boqolkii kamida ah hilib baa laga soo gooyey cad baa laga soo gooyey hal dari baa laisugu keenay maraqeedii buu cabbay nabiga sala allah aleh wasalam marka walakum fiiha manaafic wey xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana abu cawaana wadax bn cabdillah can qataada bni dicaamata saduusi cabaas radia allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam ra'aa rajula nin buu arkay yasuuqu badanata neef geela kaxeenaya badanadu waa xoolaha hadyada ee xaramka loo wado ayuu wadaa sadaqo ayuu rabaa inuu bixiyo oo masaakiinta xarabka uu geeyuu rabaa marka wuu daba socdaa sidii gaadiidkiisi kaliya xoolihiisa kale ugu yaqaano oo uu gaadiidsan jiray kolka kaga fariisan jireen ma fuulin waa daba socdaa faqaala lahu nabiga ku yidhi irkaba war fuul filfinka iyo madaxa iyo saxraan ha ku dhimanine fuul asha markaad maka geysana gawrac faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inaha badana waa neef hadiya hadiyana ilaahay dartaa u bixiyaysaan kor qabanaya qaala wuxuu yidhi fi haaliati markii saddexdaad biraabanka afaraad irkabhan fuul baan ku yidhi waylaka aw wayxaka waala xanaantay nabig alay slam war fuul aulajaysi adoo hadiyahoo sadaqood ilahay darteed u bixisay ayaad intifaacsan kartaa waxba dhibaataa ma laha waxba dhib ma leh hal irmaana yaad qof irmaan inaad ugu geysan rabtaa dheer habeen baad usii socotaa hashii baad madowday miligtii baad nuugtay inaad lisatood maasha caana ka cabto waxba dhibaataa ma leh neefkana saga afka ma saarayo ma dhegeysid haddii markaa tataaba lagu liso lagugu cadeeyo neefkaada naftigiisii waxba dhibaataa male ayb qala xadaana ismaaciil qala xadaana maani can abi zina an aclad can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul allah sal slam ra'a rajula nin bu arkay yasuuqu badana neef geela ka xidhay faqala irkaba warfuul qaala ya rasuul inaha badana waa hadiyadii xaramka qaala irkabha weylaka fi haalia fawli fuul buy gaarme baabun idaa waqafa shayan qabla an yadfacahu ilaa hayrihi fahuwa jaa'is wuxuu ku saabsan yahay idaa waqafa hadduu waqfo hayan shay buu waqaf u bixiyey waqafka waxaa la yidhaahdaa taxbiisu اlasli wa tasbiil اlmanfaca waa shay aan dhammaanaynin muuqaalkiisii joogo nafcileh iyo faa'iida leh faa'iidadaasaad wax ku sadaqaysanaysaa meelo lagu bixiyo asagina aan la gadin qofna una sidiisa u qaadana la dhaxlinna ayaa waqaf la yidhahdaa wuxuu yidhi idaa waqafa shayan qabla an yadfacahu ilaa kayrihi intuunan kayrkii siinin fahuwa jaaizuu bannaantahay idaa waqafa shayan shay hadduu waqfo qabla an yadfacahu intuuna u dhiibin oon laga qidmoon ilaa hayrihi uuna gacanta kaga dhigin siinta hore uu bixiyey oo lilaahi an atasadaqa kada uu yidhi ilahay dartii baa waaan waqfun lilaahi uu yidhi ilahay dartii baan u waqfay uu yidhi yaa ku filan tawa jaaisa way bannaan tahay way bannaan tahay masalada wuxuu ka hadlayaa madhab aljamhuur ba waxay ku tageen waqafku waa jaais wain lam yuqbal yaan la qibdoonayna bikhilaafi ilhiba shayga hibada ah ayadu in lagaa qibday marka lagaa qibday hadiyadii aad bixisay markaasay gacantaada ka wareegi laakiin waqafka adiga keliga aad dadku dhamaan ood tidhahda daartaasi waa waqaf ilahay dartii waan u bixiyey masaakiinta lagu talagalay oo wixii ka soo baxa anu wafay ayaa tidhi ama hansa axraaro intaan ayagii buu sheegay oo ruuxii idinkaas kada dhababtaada dhihin gacantaada waa ka wareegtay waqaf wey imaam maalik raximah llah baa khilaafsan wuxuu leeyahay laa yatimu lwaqfu ila bilqabdi in lagaala wareego dadkaad ku waqaftay ay gacantooda gasha mooyeene waqafkii ma taab noqonayo kalhibati sida hibadii oo kale taasuu musanifka ka duulaya wuxuu leeyahay idaa waqafa shayan qabla an yadfaca ilaa hayri intuuna hayrkii u dhiibin fawa jaaizu waa furay waqafkii waa baneeye waxba inuu qofkii u dhiibo gacantiisa gasho laazim maaha lianna cumara radi allahu canhu awqafa cumar baa waqaf bixiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi laa junaaxa dambi korkiis maahan calaa man waliya qofkii ta waliya ayaa koreyna cuno walam yakusa mana khasisin in waliyahu cumaru aw hayri asaga laftirkiisa inuu gacanta ku hayn doono iyo inuu qof kale gacanta ku hayn doonana ma kala khasisin marka asaga oon qofna u dhiibin oo asaga inuu hayn doono iyo qof kale inuu hayn doono midnaa kala saarin ayuu yakli wixii asaga ahaa wuxuuna yidhi laa junaaxa calaa man waliyahu an yakun inuu cuno waxba dhibaataa malaha buu markaa qofkii baa dhaqan galay lene wa qaala nabi sal slam abu dalxa wuxuu ku yidhi araa an tajcalaha fi laqrabiin waxaan u arkaa buu nabigu ku yidhi abu dalxa markuu yidhi beerta waa sadaqo qaraabadaada siibu yidhi marka hadalkii hore uu yidhi fiya lilahi beerta ilah dartii weeye ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam ku xukumay inay wiii sadaqa tahay inay sadaqa tahay xaggee lagu bixin buu marka ka hadlayaao qaraaradaada sii laakiin sadaqadii baxday qaraaradadan gaarin bay amin kaa baxday tawsiic iyo qaybin baa hadda ku haray faqaala wuxuu yidhi afcalu waan yeeli faqasamaha waa qaybiye afcalu markuu leeyahay waa wax la gooyey oo la bixiyey oo la sadaqeeyey oo gacantiisa ka baxday wey faqasamaha markaasuu qaybti galay fii aqaaribi qaraabadiisa iyo dhagacamihi ayuu qaybiyey baabun idaa qaala daarii sadaqatun lilah daartaydan waa sadaqo ilahay dartii baan u sadaqeeyey walam yubayin lilfuqaraa'i fuqarada uunan u magacaabin aw hayrihim ama hayrkooda una kala sheegin fahuwa jaa'izu waa bannaanta wayucdiyaha markaas wuxuu siin kadib lilaqrabiina qaraabadiisuu siin aw xaytu aaraada meeshuu la doonay iskuma xidhna waa sadaqayo waxa aad ku sadaqaysay inaad hal mar wada sheegto ilahay dartii baan u sadaqayaa tiri maalmo kadib aad dhihi kartaa waxaa loola jeedaa ibnu sabiilka musaafirka waddada socday meelay baryo aan haysanin inay baryaan baan ugu talagalay waa loog sadaqa oo musaafiriintu inay saaxdaan aad dhihi kartaa qaraabadaanaad siin kartaa qaala nabiyu sal l slam nabi barx wuxuu ku yidhi xiina qaala markuu yidhi axabu amwaali ilaya bayraxa beertaa bayraxaan xoolahayda u jeclahay wa inahaa sadaqatun lilah ilahay dartii baan u markuu yidhi oy ka dhexbaxay gacantiisii fa nabiyu daalika waa u ogolaaday soo maarte yaad ku bixisay iyo yaad u niyootay lama weydiinin ilaahay dartii baan u markuu yidhi bakhin maalun raabixin baa lagu waan liibaantay wa qaala qaarkood waxay dhaheen laa yajuusu ma bannaana xataa yubayina liman ilaa uu ka caddeeyo liman qofka uu siinayo walawalu inaan in la sheega aynan waxba shardi ahayn yaa asaxu asaxnaan badan intuu musanifka aqwaasha keenay yuu tarjiix kugu daray soo maarta mararka qaar fiqiga u dhex galaya imam buxaari raximah llahu tacaala waa fiqi muqaaran fiqi muqaaran waxa la yirahda u dhex galaya intu aqwaal aima soo aruuriya adilada aqwaal soo aruuriya adiladoosha u kala tarjiixin haddana ah, waa fiqiga meesha ugu qiimo badan wey inaad hal meel u dhex taagnaato dhinac zaawiye kaliya ka fiiriso inaad labada dhinac ba intaad ka fiiriso adilada ay kala haystaan aad banaanka soo dhigto kadib deedna aad kala xukunto oo xukunkeed macaanu banaanka soo dhaco taasaa fiican bacdul idaa qaala markuu yira hadduu yidhaahdo ardii armadayda oo mustaarii beertaydu sadaqatun lilah inaan dartii baan u sadaqeeya hadduu yidhaahdo can ummii hooyadii baana ka sadaqeeyey soo maarta wuu sheegay hadda qofkuu ku sadaqeeyey hadduu yidhaahdo fahu jawaazma bannaanta beertaydan ama daartaydan ama ceelkan hooyadii baan u sadaqeeyey oo dhimatay way bannaan tahay oo sadaqada waalidka iyo dadka dhintay way gaaraysaa ah, waxaa laga hadlaya waa un gowrac ah oo sidiisa cibaado u ah oo nusug ah oo aan la ogolayn meel sharciga uu sheegay meel lagu bixiyo Ah, ina salaati wa nusuki maxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin gowracu sidiisuu mustakna u masale khaasa u baahan meelihii ay soo aroortay in wax lagu bixiyo laakiin sadaqaadka kale cumuumkaasaa lagu wadaa iyadu fahuwa jaahizuun wain lam yubayin yunan liman dalika ah. way banaanta wain lam yubayin u liman dalika hataa sadaqata lilahi cadayni wuu cadday wain lam yubayin hadduu cadayn liman dalika yadana waan soo maray hadduuna cadaynin xadana mxamed mxamed bn salaam ahbarana mkhlad bn yaziidin ahbarana ibn jur cabdilmalik qaal ahbarani yacla yacla bn muslim anahu samica wuxuu maqlay cikrimata akrimo yaqul akrima wa mawla bn cabaase yaquul asagoo leh anbana ibnu cabaas radi allahu canhuma cabdillahi bn cabas baana warramay ana sacad bn cubaadata radi allahu canhu saxaabigii jaliilkaah sacad bn cubaadaha sayid lkhasraj ahaa tuwafiyad waxaa la oobsaday ummu hooyadiis wahuwa qaa'ibun canha asagoo ka maqan nabigu la socday calayhi salaatu wasalaam qaswatu dawbati jandal qaswada la yidhaha qaswa dawbati jandal isagoo nabiga la maqan ee hooyadiis dhimatay iyadoon dardaarmin weliba si kabaada nafta looga qaado u dhimatay fa qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow inu ummi hooyaday tuwufiyad waa la oofsaday waaan kugu dhihi jiray ufturi dafteeda sikada u dhimatay waxaan u marayn lahaa haddii dardaarmi laheed inay wax dardaarmi laheyd bacda riwaayadaa soo aroortay in la yidhi waa dardaarantii sadaqa oo ay tiri xoolo miyaan qabaa sacad baa iskale xoolahane ayay tiri warkii baa loo sheegay wa ana qaa'imu anaa oo ka maqan an yanfacuhaa shayun shay ma anfacayo in tasadaqtu bihi canhaa haddaan shaygaasi hooyaday ka sadaqeeyo sadaqada ma gaari qaala nabigu wuxuu nacam ha soomart waa gaari sadaqada meytida qaala wuxuu fa innii ushiduka waxaan ku maragelinayaa ana xaayitii beertaydi almikraafa mikhraaf aheed waana isim musama macnana way wada tawasfi oo ah. beer waxaa weeyaan miro badan oo kharfigu ah, waa guridda la gurayo fii mikhraaf beer waxaa weye mar walba dhali oo la guri oo barwaaqaah beerta awooda xoolada u ficla sadaqatun inay sadaqa tahay calayha hooyada baan ku sadaqaystay awood yiri hooyada baan ku sadaqaystay rabaa allow riwaayo kalena aad iyo biyo waxaasaa u fiican meytida loo sadaqeeyo bacdun idaa tasadaqa hadduu sadaqeeyo qofka oo waqafa waqfa bacda raqiiqihi addoomihiisa qaar ka mida aw dawaabihi daabadihiisii wuxuu gaadiidsanayay ayuu sadaqaystay ama waqfay fahuwa jaa'iz wa bannaanteedu ku leeyahy halkan musanifka raximah llah masala khilaafiya buu galay oo ah masalatu waqf lmanquul iyo alwaqf lmushaac waqf lmanquul iyo waqf lmushaac waqf lmanquul waxaa la yidhahdaa awqaaftu waxna waa caqaaraad iyo la guurto guri beer wax halkeeda un wey wixii ka soo baxay cilladunbaa la faraqeyna meesha laga mideeyey ee la waqfi lagu bixini ayadoo ma guurto waay waxaan waa wax manquulaada gaarigii iyo addoonkii iyo hashii irmaaneed iyo waxaas ayadaa qaar culamada kamid a ah waxay qabaan waa imaam abu xaniifa raximah llahu tacaala inayna banaanayn waqfi lmanquul wax manquulaad ah oo aan sugnayn in la waqfo ma banaana sadaqa iyo hibe iyo wax kala ku magacaw laakiin waqf maaha asal suganoo haabida ma laha jumhuurtaas way qabaan masalada kale waa masalatu waqfi lmushaac waqfi lmushaacna waxaa weeyaan waxaan la kala bixinin inaad tirahda gaarigan bacdigii qayb kamid aan ah sadaqaysaa tiri wax isku dhex jira oo aan kala socnayn wey yaa mushac la yidhaahdaa xoolahii qaar baa sadaqaystay oodan kala cadaynin ayaduna waa bannaan tahay khilaafan limuxamed bn xasan saaxib abu xaniifa isagana khilaafsan xadaana yaxya bn bukair qaal xadaana leyd can uqayl can ibni shaabi qaal akhbarana cabdiraxmaan bn cabdillahi bn kacb bn malik radi allahu canhu qaala qultu waxaan idin yidhi ya rasul rasuul allah ina min towbatii toobadayda waxaa ka midaheed sharad buu galay <laughs> markii la yidhi lala hadlayn kacab iyo hilaal iyo muraara konton maalmood iyo konton gooda habeen baa lala hadlo ayuu nadro yidhi ilaahay hadduu naga qaado cunaqabatayntan iyo goodoonkan iyo dhibaatadan haysatay iqaama jibriya fuushay waxaa jira naga qaado ilan waa wax ugu daran qof lagu ciqaamo in saaxiibadii iyo dadka isjeclaayeen ay dhahaan afkooda yaa loo kala qaadin yaa lala hadlin qofka asaga ah inuu ku dhufto waasho yaa laga yaababa inuu muwaashaba qofku la hadlada uu ka jirsado wax u jawaaba uu waayo dhibaatadaasaa qabsatay imtixaan culus buu ahaa markii khaswad iyo duulaanka ka hareen ayaa lagu edbiyey ilaa ilaahay subxaana wa tacala toobadoodii uu soo dejiyey nabiga wuxuu yidhi yaa jabudu loo dhiin yaa lala hadlin markaasuu deen wax walba sameeye toobad ayuu la yimid toobadii waxaa ka mid ahayd inuu yidhi hadduu ilaahay iga aqbalo oo waxaan iga fakiyo waxaan ku nagay anan kharica inaan ka dhex siibto ka dhex baxo min maali xoolahayga oo idilba sadaqata walaa ilaa rasuuli ah, xoolahuu geeliya awrtii awrtii uu samaystay uu lahaa ee qasbi iyo duulaankii asagoo heri kara uu ka haray dhibaatada mu xoolaa ii keenay xoolahoo dhan ba waan sadaqaysan lahay nigmi qaala wuxuu yihi amsik calayka bacda maalika warmaya xoolahaada qaar hayso bacda maalika la yidhi soo maarta waa mushaac hebley hebla hayse lama dhihin bacda anta way shaahidka intaa way shaahidka musanifku usoo dariishaday amsik haysaba calayka bacda maalik fa huwa khayru laka imsaakaasa ku khayr badan inaad xoolaha qaar haysato carruurtaada iyo reerkaada wax u reebto waxna sadaqaysato kala goo xoolaha qaarna aakhara kaga horeeyaana qaarna adduunyada intaad ku dhash qultu waxaanan amsiku waxaan haysan sahmiyi alladii bikhaybar qaybtii khaybar iga soo gaadhay ee beertii khaybar intaasaa markaa haysanaya allow saasuu yidhi halkaa jooga allah ala bila towfiq sala allah wasalam aleyh raxmat